alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma qaala alimaam abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaaburi raximah اllah kitaabu lfitani wa ashraabi saaca fitantii iyo saacadda qiyaamo calaamooyinkeedii weliba kuwooday waaweynaaye alcalaamaat alkubraa casharaatu saaca alkubraa ayuu ka hadli doonaa xadiisteedaan geli doonaa insha allah baabu iqtiraabi اlfitani fitantu soo dhawaashaheeda inay soo dhowaatay haday noqoto juuj umaajuuj bixintooda fitanta waaweyn bay ka mid tahay la sugaayo dijaal isagana sharu qaa'ibin yuntadar isaguna calaamaadka waaweyn bay ka mid tahay alharju waalmarju qatliga iyo isdilka iyo dagaalka faraha badan iyo malaaxibta arrimahaaso fara badan buu keeni doonaa wa fatxi radmi yaajuuja wamaajuuja yaajuuj iyo wamaajuuj qabiilkaa la yidhahdaa ma labadaa qabiila la dhaho radmigoodii iyo sadigoodii dulqarnayn u xidhay ee uu ka xidhay ummadda inteedii kale furitaankii la furay wax yar ay fureen oo nabiga la tusay calayhi salaam maalinta in yar fureen ayaa nabiga la tusay marka inay sii weynaystaan oy soo baxaan cabsi laga qabo oo fitantuna inay soo dhowaatay oo dadka ku habsan doonta cabsi laga qabo darteed buu nabigu calayhi salaam arrintaasi oga digay oo ummadda ugu sheegay sala allahu calayh waalih wasalam derbigaasi mar walba way qodaan mar walba way qodaan sida xadiid saxiixa ku soo arortay maalin walba markay dhowaadaan buu gobolka ka dhici waxay dhahayaan berri baan dhammaystireenaa nakaciya in sha allah ku dari maayaan markay soo noqdaan meeshii oo la xidhay haddana imaanayaan oo minallahi laga xihay marka dambe waxay dhahayaan markii ilaahay qadaro inay soo baxaan insha allahu berri baan dhammaynaynaa iyadoo sideeday imaanayaan khalaas way ku durdurinaya soo baxayaan qaala xadaanaa camru naaqid bnu bukayr qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed almaki ibni cimraan can الzuhriy moxamed bn muslim ibn abi cimraan alhilaali can الzuhriy moxamed bn muslim can curwata bni zubayr can zaynaba binti ummi salamata rabibatu rasuuli illaah radia allaahu canha can ummi xabiibata umma xabiiba ayay ka warisay oo iyaduna ah zawjatu rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam oo la dhaho ramla binta abi sufyaan can zaynab binti jaxshi bay ka warisay alasadiya zawjatu rasuuli illaah musalsal weeye haweenku biriwaayati nisa riwaayat albinti can zawjati rasuuli illahi ummu xabiiba ayay ka warinaysaa wa riwaayat zawja can baratiha iyadana la dhihi karaa umu xabiiba iyo zaynab bintu jaxsh labadaba rasuulka calayh salam xasaskiisii bay ahaayeen ana nabiya sala allahu calayh waalih wasalam nabigu istayqada wuu toosay min nowmihi hurdadiisii buu ka kacay isagoo jiifay maalin wahuwa yaquul asagoo leh buu soo anfariiroo soo kacay laa ilaaha ila allah soo sidaa leh soo toosay laa ilaaha ila allah weylun waadi naareed ama iyo cuquubo iyo dhibaato yaa lilcarabi carab u sugnaatoo ku dhacday min sharin min ajli sharin shar daraaddeed qad iqtaraba soo dhowaatay shar soo dhowaatay sharta ayada ah carab shartaasi waxay u tahay weyl ayay u tahay juuj wamaajuujoo lasoo saaro oo dadab arlaa fadsahaadiyo oo fitno ka imaato dhibaatada ayaga imaanayso waxaa weeyaan dadku waa ku imtixaami karaan oo ku halaagsami karaan futixalyow maanta waxaa la furay min radmi yaajuuja ay min sadi yaajuuja wamaajuuj yaajuuja wamaajuuj darbigii lagu xidhay waxaa maanta la furay milu haadihi intaroo kale intanoo kale wacaqada sufyaan biyadii cashara gacantiisii wuxuu guntay toban ayuu guntay toban buu guntay oo farihii intuu laabay farta farbugsatadaa la taagi suulkana halkaasaa la saaraya cashara qultu waxaan yaa rasuul allah intaa in leeg oo dulaal yar ayay ka bixiyeen wey ka banneeyeen wey qultu waxaan idhi bay leedahay zaynab yaa rasuul allah rasuul allow ana ahlikunma halaagsamaynaa wa fiinaa dhexdaannada wixii uu joogo ku jiro alsaalixuuna dadkii wanaagsanaa nabigii ilaahay iyo saxaabadii qiimaha badneed wixii ay nala joogaan miyaan halaagsamaynaa walaad nooga baqaysaa qaala nabi wuxuu nacam haa waan iga baqayaa idaa kahura alkhabaf khabadka hadduu bato waxyaalaha xun ee fujuurka iyo fisqigii iyo macaasidii iyo zinadii hadday bataan saalixiin baan ugu dhex jiro ku badbaadi maysta wakhtigaa nabiga calayi salaam fujuurka iyo fisqiga midna naadir buu ahaa in bannaanka lagu arkana maba jirinba laakiin waa qaacido guud oo nabiga uu siinayo calayhi salaatu wasalaam oo uu bixinayo oo uu ka hadlayo nabigu calayhi salaam wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa hadday fitno imaato cuqubo oo xagga laka timid ay timaaddo sababteeduna ay ahayd macaasi dadka qaar ay la yimaadeen in fitanta iyo halaagaasi ayna gaar ku ahaanaynin kuwii la yimid macaasida ee kuwii kale lagu camimaayo ida nazla albala yacumu saalixu waaaalix wey aw tacumu saalixu waaalix qofka wanaagsan iyo qofka xumo way camimaysaa wey nacam ida kaura alkhabar khabarka hadduu bato oo xumaantu ay badato dadka way ku wada dhacaysaa kadib dee nin walba niyadiisii baa lagu soo saari doonaa laakiin adduunyadu halaaga xagga alla imaanaya abaar hadday timaada la qaadi maaya dadka colaadna waa sidoo kale cudur hadduu yimaado safmareen oo gaalo iyo balaayo iyo fitan ay ka dambaysay dadku waa wada maraysa wala wada geli marka waxaa weeye sunnadu ilahi waa sidaas weeye laakiin markii la dhinto nin walbaba siduu ahaa iyo niyadiisii ficneed kii wanaagsanay lagu soo bixi kii kalena haddii xaggaas usii soconaya xadaana abubakr bin abi shayba wasaciid bnu camr alashcafi wazuhayr bnu xarb min abi cumara qaaluu xadaana sufyaan can zuhri bihada lisnaadi wazaada fi lisnaadi can sufyaan faqaaluu can zaynaba binti ummi salama can xabiiba can ummi xabiiba saasuqa xabiiba can umi xabiiba can zaynab bn dijx saasuu qoray nacam qaala xadaanii xarmala bnu yaxya ahbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bn wahb almasri qaala ahbaranii yunis ibnu yaziidin can hishaam azuhri qaala ahbaranii curwa bn zubayr ana zaynab bintu abi salma ahbaratu ana uma xabiibata binta abi sufyaan ahbaradahaa waxay u warantay zaynabtaasi ana zaynab binta jaxsh zawja nabiya xaaskii nabigeed calayhi salaam qaalad waxay tidhi warka riwaayatu saxaabiyatin can saxaabiya wey xagga ladaaif lisnaad ayadana waa la dhahaa kharaja rasuululah nabiga calayhi salaam baa baxay yooman maalin fazican isagoo argagaxsan ayuu baxay muxmaran wajhu wejigiisina la guduudiyayoo wejigiisa nabiga calayhi salaam uu guduudan yahay yani wejigaa isbedelay oo wejigiisiibaa casaaday bulug iyo walbaar yaquul asagoo neebuu soo baxay laa ilaaha ila allah weylun lilcarabi carab sugnaaday halaag baa u min sharin shar darteed qad iqtaraba ku soo dhowaatay futixa alyoom maanta waxaa la furay min ridmi yaajuuja wamaajuuj juuj iyo wamaajuuj waa qabiil binu aadam ah aadami weeyaan binu aadam weeye laakiin waa dad shar badan oo fitan badan markay soo baxaan carada ilaahay fasaad bay wada marinayaan waa laga kala cararayaa waxay arkaan way jiidi biyahay arkaan way fuuqsani niman fitan badan weeyaanoo gaalaah futixa alyoom waa gaalo muslimiin ma aha waa nabiga calayh salaam uu yidhi markuu ka hadlaayay dadka qiyaamaha markii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal yaa naarta la gelinayaa oo nabiyullahi aadam akhrij bacثa الnaar soo saar wamaa bacثu الnaar min kuli alfin tiscumia watisciin kunkiiba sagaal boqol sagaashan saxaabada waa kii walbahaareen oo yidhi juuj wamaajuuj bay weye waxa u badan ee lagu guraaye waxba ah wabahaarina futixa alyowm min radmi yaajuuja wamaajuuja milu haadihi intaa in leeg waxallaqa biisbicayhi اlibhaama farihiisiibuu yuu guntay suulkuna ku gunta ku qabtay aliihaam suulka walati ilayha faraha intuu isku laabinteeda kale yuu biisbicii fartiisa aliihaam suulka iyo walati taliha midka ku xirta suulka ee farmulugsatada la yidhaahda musabixada ayuu saa iskugu qabtay iskugu guntay qaalad waxay tihi faqultu waxaan yaa rasuula allah anahliku ma halaagsanayna saalixuun annagu ay wanaagsanaa saalixiinna nagu dhex jiraan qaala nacam idaa kahura alkhalaf xumaantu hadday badato saalix lagugu badbaadin maayo xadani cabdulmalik bn shucayb bn leytin qala xadana abi an jandi xadana cuqayl bn khaalidin xaw xadana camru naaqil xadana yacquub ibn ibrahim bn sacdin qala xadana abi can salix kilahuma can mishabi mitl xadiida yunus can zuhri biisnaadihi qala xadana abubakr bn abi shayb xadana axmed bn isxaaq qala xadana wahayb bn khaalid xadana cabdullah bn daawus can abi daawus bn kaysaan alyamani can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaal futixal yowm maanta waxaa la furay min radmi yaajuuja wamaajuuja milu haadihi wacaqada wahayb wuxuu gunta isagu biyadihi tisciina sagaashan buu ka dhigay iyaduna tilmaan markii saa laysku gunto tisciin bay u eg tahay duleelkaa iyo muxuu ahaa intaasi saddexda caqdi muxuu ahaa faraha laabana waa saddex ka tisciin iyadana waa la dhihi karaa baabu alkhasfi biljeyshi alkhasf dhulka in lala jari biljeyshi baa dhulka lala goyn doonaa alladii yaumu lbeyta kacbada xaggeeda u qastaayay jeysh ciidan ah oo kacbada dad joogo ku cararay dagaal ku qaadi raba yaa dhulka lala goon doonaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wax dhacay ma aha way dhici doontaase saadiqulmasduuq hadalkiisi wey rasuulkeena sala allahu aleh ali wasalam xadaana qutayba binu saciid ibnu jabiil wa abubakr bin abi shayba waisxaaq bn ibraahim ibn rahawey wlafdu liqutayba qaala isxaaq barna waqala laakharana xadaana jariir ibn cabdilxamiid can cabdilcaziiz bn rubeyc can cubaydillahi bn qibdiya qaal dakhala alxaaris ibnu abi rabicata soo galay wa cabdullahi bnu safwaan labada waana macahum ana waa la socday buu leeyahay calaa ummi salama zawjadii ummilmu'miniin ahayd radia allahu canha fasa'alaha waxay weydiiyeen can iljeyshi aladii ciidankii yuqsafu bihi lala goyn doono dhulka ee nabigu uu sheegay ciidanka bal naga sheekeen wa kaana dalika markaasna waxay ahayd fii ayaami ibni zubayr maalmihii cabdulaahi bnu zubayr uu madiina intuu ka cararay maka galay isagaoo dad badan ay raaceen oo beeca ay la galeen nimankii reer bani umaya yaziid binu mucaawiya mucaawiya uu u dardaarmay wilaayada iyo muxuua boqortooyada ayuu iyo isku qabteen oo yidhi ila beeco oo madaxnimadii dowladeeda soo raac iyo maya ciidanmu ku kiciye marka isagana maka u cararay fa qaalad waxay tihi qaala marka maalintaasay weydiinayaanoo ciidan baa dhulka laga goon buu nabigu yidhiye bal nooga sheekee sansaan ciidan usii socdo maka weerari rabo nin maka ku cararay arrinta waxa isku toosan bay ogtaha ad moodo in qolada noqon doonaan tanay marka u weydiinayaan qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi bay tihi yacuudu waxaa magan geli doono caa'idun mid magan galay bilbeyti kacbada fayubcau ilayhi waxaa loo diri doonaa bacan ciidan ciidan baayaa loo diri soo diro oo soo qabta faidaa kaanuu ciidankaa markay yihiin bibaydaa meel taaga oo min alardi dhulka ka mida khusifa bihim dhulkaa lala goyn doonaa meel taaga markay marayaan oo baydada waxaa weye alardi almalsaa allatii laa narta fiiha nabaad aan lahayna susuubida ee taagga ah ayaa baydaa la yidhahdaa meel dhan bannaan oo taaga oo iska kudumbuura markay marayaan khusifa bihim dhulkaa lala jarayaan faqultu waxaa ya rasuul allah fa kayfa sidee ahaan doonaa biman kaana kaariha ciidankaad mid lasoo qafaalay oo nacaayo dagaalkan raalli ka ahayn baa iskaga jiree see la yeeli uu noqon doonaa ma la halaaga asagana biman kaana kaarihan qofkii nacaayay dagaalka qaala wuxuu yidhi yuqsafu waa lala goynaya bihi kaa lasoo afduubay laftirkiisa lasoo qafaalay macahum kuwa ayaga lala goynaya buu raaci walaakinahu midka asaga ahe qalbigiisa raalli aan ka ahayn yubcau yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha lasoo saari doona calaa niyatihi niyadiisa lagu soo saari doonaa maalinta qiyaama yowma tublasaraayr ayaa qalbigiisa wuxuu ku jiray banaanka lasoo dhigi hadduuna ku jirin maalintaas haddee niyadiisii lagu soo saari wa qaala abu jacfar abu jacfar albaaqir wuxuu yidhi hiya baydaau lmadiina baydadan ayadaa waa baydadii madiina oo meesha dulxulayfe la yidhahdee miiqaadka reer madiina ay ka xarmamaan markii xagga maka loo soo dhaafo dhulka asaga ahee buuraha ku yaalla ee taagga ah halkaasaa bayda la yidhahda baydaa lmadiina la yidhahdaa dulxulayfe iyo miiqaatu ahlimadiina ay kasoo xagga maka ka soo xigtaa qaal xaddaana axmed bin marka waxaa dhici karta abu jacfar inuu daliil kale iyo nas kale u hayo walaa xadiidka kuma caddo wuu iska idlaaqay bayda ayuu yidhi xadaana axmed bn yuns xadaana zuhayr bn xarb qaal xadaana cabdulcaziz zuhayr bn mucaawin xadaana cabdulcaziz bn rufic bihada isnaad wa fi xadiidihi qaal falaqiitu abaa jacfar baan la kulmay faqultu waxaan ku yidhi inahaa gabadha la yidhaahdo umu xabiiba inaha umu salama dheh inaha umu salama bibaydaaa min alardi dhulka meel ka midoo howtaaga ayaa lala goyn doonaa ciidankii maka ku socday ee adigu waasexgaalkakagta faqaala abu jacfar wuxuu yidhi kalla maya baydaa oo dhan meehee wallaahi inahaa la baydaau lmadiina wey magaalada madiina taageeda dulxulayfa u dhow meeshaasi taagga ee bannaanka dhagaxa ah halkaasaa lala jari doonaa wey xadana cmru naaqid bn abi cumr wlafd lcmr qala xadana sufyaan bn cuyayna can umayata bn safaan samica jadu cabdاllahi bn safaan yaquul ahbaratnii xafsa xafsaba ii warantay xafsa bintu cumar zawjatu rasuulilahi sala la alay slam anahaa xafsa samicad inay maqashay annabiya nabiga calayh salaam yaquulu leh laya'umanna hada albayta beytkan iyo kacbadan waxaa u qasti doona jayshan ciidan yaqzuuna ku duuli doona xataa idaa kaanuu markay marayaan bibaydaa meel taag oo meel arda dhulka ka mid ah yuqsafu biawsadihim intooda dhexda ahayd ciidanku ilan waa dheeryahay soo socdaaye inta dhexda ku jirta baa lala goyn doonaa dhulka wayunaadii markaasu waxaa dhawaaqi awalan kuwoodii hore wuxuu u dhawaaqay aakhiran kuwoodii dambe dhexdooda waa la jaray uma yuksafu bihi markaasa haddana labadoo dhan la jaraya kuwa hore kuwii dambe haddana waa la goynaya dhulkana la goyn falaa yabqaa ma soo haraayo ila shariidu mid cararay alladii shariidkaasoo kasi loo badbaadiyey yuqbiru sheegaya canhum xaggooda mid oo dadka u warramo oo dhan nimankii waa halaagsameen keliya ka baxsanayo cararay intii kale waa la baabaynaya qudraddii ilahay awooddiisa wey subxaana wa tacaala qaaruun awe qoob qaariin ninkii la dhihi jiray isagii gurigiisii iyo xoolihiisii dhulkaa lala jaray dhulkaa lala gooyey faqaala arajulu ninbaa wuxuu yidhi ashhadu calayka ninka la yidhaahdo cabdulaahi bnu safwaan buu la hadlaya ashhadu calayka waxaa makhraatikaada ahay oon makhraati ku ahay oon ku caddaynaya annaka adiga lam takdib calaa xafsa inaadan xafsa ku been uumanin oo warka ay sheegtay uu run yahay ka warisa run tahay waashhadu waxaa makhraati ka ahay oon qiraya calaa xafsata xafsana annaha lam takdib cala nabiyi nabiga calayh salaam inayna ku been uumanin warkaasi waa war rura oo saxiixa wey halkan waxay kala ishaaraysaa bay leeyihin ninka la yidhaha cabdullahi binu safwaankan ciidankii cabdullahi binu zubayr buu ka mid ahaa cabdullahi binu zubayr ciidankiisii ayuu ka mid ahaa waxaad arki doontaa isagoo kule ma aha ciidanka lala goynaya ciidanka yaziid binu mucaawiya hadda u wato kaa ma aha isagoo arki doontaa waxadaanii maxamed binu xaatim bnu maymuun xadaana waliid bnu saalix xadaana cubaydullahi binu camar xadana zayd bn abi unaysata can cabdilmalik alcaamiri can yuusuf bn mahikin ahbaranii cabdullahi bn safwaan can um lmuminiin ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal sayacuudu waxaa magan geli doona bi hada lbeyt kacbada waxaa magan geli yani kacba kacbada waxaa ku carari doona qowmun dad laysad lahum aan u sugnaanin manca wax ka manciya ciidamahan ku soo socda awood ka mancisa aan haysanin walaa cadadun tira iskaga reebaana aan lahayn walaa cuddatun xoog iyo awood iyo muxuu ahaa qalab ay iskaga celiyaan aan lahayn tirana male tayana male dad noocaasoo kale naf u geysay yaa kacbada ku carari doona yubcadu ilayhi markaasaa waxaa loo diri doonaa yaziid binu mucaawiya ciidamadiisii jeyshan ciidan baa loo diri doonaa xataa idaa kaanuu markay marayaan bibaydaa min alardi dhulka meel taaga oo ka mid ah oo aan waxba ka geeda lahayn xusiga bihi dhulkaa lala goyn doonaa qaala yuusuf wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo yuusuf ibni maahikin ee cabdullahi binu safaan ka warinayo wuxuu yidhi wa ahlu shaam markaa xadiidka uu cabdullahi bnu safaan noo sheegayo ka warino warinayo reer shaam yowmaydin maalintaa yasiiruuna waxay u socdeen ilaa makata makay u socdeen oo cabdulahi binu zubayr bay rabaan inay waka ku weeraraan faqaala cabdulahi binu safaa wuxuu yidhi dadka waxay u marayan marka inuu ciidanka ciidanka dhulka lala goyn doono faqaala cabdulahi binu safaa ma wuxuu yidhi ama wallahi maa huwa bi hada ljeish jeishkan ciidankan maaha ciidanka dhulka lala goyn doono kan ma aha maa huwa bi hada jeishkan wuxuu ka imaaday yaziid binu mucaawiya xagga ayaa shaamu ka yimid kan dhulka lala goynan doona waa baydaa lmadiina halkaa weeyaan halkana waxay tusaysa waracnimada ninka la yidhaha cabdulahi binu safwaan ciidanka cabdulahi binu zubayr buu ku jiraa wmaca dalika xadiidkan wuxuu yidhi laguma fasiri karo cabdullahi binu zubayr ciidanka kusoo duulay kusoo socda laguma fasiri karo mana aha ayuu yidhi xataa markii dambe cabdullahi binu zubayr wuxuu yihi niyo baycadayda iisoo celi haddaad badbaadi karta badbaad adiga ciidankaas eh, xisbigayga iyo kooxdayda ka bax ayuu yidhi marka waa diiday wuxuu yidhi meeshan kaagama tagaayo kacbada isagoo jooga ayaa lagu dilay qaala zayd wuxuu yidhi waxadaanii cabdilmalik alcaamiri can cabdiraxmaan bni saabitin can alxaaris bin abi rabiica can um lmuminiin radi allah anhu bimidl xadiidi yuusuf bin maahid hayr annahu lam yadkur fiihi ljeysh aladii dakarahu cabdullahi bn safaru sheegay qalu xadadana abubakr bin abi shaybata xadadana yuunus bin muxamed xadadana qasim bn fadal alxadaani can moxamed bin ziyaad can cabdillahi bn zubayr ana caaishata qaalad waxay tihi cabia rasuulullah cabita rasuulullah nabiga calayhi salaam baa dhaqdhaqaaqay fii manaami hurdadiisii hurdadii uu nabigu jiifay waa hadalka isagoo tasarufaad gacmaha iyo wax qabo iyo wax reeb iyo gacmaha dhexdeeda hurdada dhexdeeda ayaa la arkay yaqbadu wayadfacu yataxarak gacmiya dhadhaqaajinaayo faqul lah waxaan yaa rasuula rasuul allow sanacta waxaa samaysay shayan wax fii manaamika hurdadaadii lam takun tafcalu hadda kor aan samayn jirin hurdada dhexdeedii baad wax gacmaha dhadhaqaajinaysay waase faqaala nabigu wuxuu yidhi alcajabu yaa baan la dhadhaqaajinaayey ina naasan dad min ummatii ummadayda ka mida yayaaumuuna waxay u qasti doonaan bilbeyti kacbada birajulin nin bay weerari rabaan min qurayshin reer quraysheeda oo qad lajaa magan galay bilbeyti kacbada xataa idaa kaaruu markay marayaan bilbaydaai meeshaa baydada yidhaahdo husifa bihim dhulkaa lala goyn doonaa faqulnaa waxaanu yaa rasuul allah ina dariiqa wadadan ciidanka uu qulqulaayo socdee weerarka qad yajmacu naasa dadkao dhan buu wada kulmiyaa qaala soo ma aha waase dadko dhan ma kulminaayo waddadan dad safaree wax kasta oo jiraan markii lala wada gooyo qaala nacam wuu yidhi haao dadkao dhan buu kulmiyaa fiihim waxaaba ka mida almustabsir mid daawanaya oo fiirsanaya ciidankan socday weerarka ku daawasho u yimid ayaaba ka mida walmajbuuru mid lasoo afduubay oo lasoo qafaalay oo xoog ciidanka lagu soo dara ka mida wa min sabiili musaafir iska socdo waddada un hayey ayaa ka mida yahlikuuna way halaagsamayaan mahalakan waaxidan hal mar bay wada halaagsamayaan dhammaanta dhulka lala wada goyn wayasuuruuna qiyaamaha waxay soo fulayaan masaadira shataa furitaan kala duduwan mid walba niyadiisii yabcauhum allahu calaa niyaatihim buu kusoo saarayaayo qolo walba meel bay ka soo fulaysaa niyadiisiiba qof walba lagu abaalmarin doonaa baabu nuzuuli lfitani fitanta soo degideeda ka mawaaqici alqadari yani ka nusuuli lmadari oo kale ka mawaaqici alqadar roobka mawaadicda uu degoo kale markuu roobka ayo de waxaa weeye meel dhaafi ma jirto meel alla meeshii ku toosanbo dhanba dhibacda way ku dhacaysaa dhagixii iyo gurigii iyo waddadii iyo ardaagii iyo dhanba saasoo kale fitan u dayaysa meel la reebaynin ayaa imaan doonta uu nabiga alay salaam xaddaana abubakr bin abi shaybata wacmru naaqid waisxaq bin ibrahim ibnu abi cumara walafdil ibn abi shaybata qaala isa akhbarana waqaala akharuun xaddaana sufyaan bin cuyayna can zuhri can curwa can usaamata ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu ashrafa wuxuu nabigu fiiriyey oo wax ka bidhaambidhaamiyey oo hanqallocsaday calaa utubin dayr min aadaami madiina madiine deerarkeeda deer ka mida ah, ayuu nabigu saa ugu hanqallocsaday waxooga bidhaamiyey sidaas wax bidhaaminayo intuu fuuli saa u fiiriyey dadkii magaaladu saa u fiiriyey uma qaala wuxuu yidhi hal tarawna ma aragtaan ma ara waxaan arkaayo waa maya inii la araa waxaan arkaa buu nabigu yidhi mawaaqica alfitan fitanta meelaha ay degay doonto khilaala buyuutikum guryihiinna dhexdooda fitanta meeshay degi doonta ka mawaaqici alqadaq roobka si uu da'oo kale siuu roobka uu oo kale iyo mawaadicda roobka uu ku dao ka mawaadici alqadar ee ka mawaadici alqadar roobka siduu u dago kale fitantii oo da'aysa iyo guryihiinna iyo meel walba qabsanaysa oo meela dhaafi yaa ii muuqata buu nabiga calayh salaam waa fitantii cumaan markii la dilay bilaabatay kadib deena weligeedba socotay yoomu xara maalin la yidhahdaa soo martay reer madiina oo wax walba la baabi'iyey dad iyo dunyaba la baabi'iyey baa jirta oo yasiid bin mucaawiya uu weerar ku soo qaaray markay isdhiibi waayeen waxdathana cabdi binu xumayd akhbarana cabdirazaq bin hamaam akhbarana macmar can zuhriy bi hada isnaad xadaana camru naaqib alxasan alxulwaani qal cabd bn xumaydin qala cabd barna qal aakharani xadaana yacquub wahuwa ibrahim bn sacdin qala xadaana abi can salixin an ibn shihaab qaal xadaanii lmusayib abu slm bn cabdiraxman an aba hurayrata qala qala rasuulu lahi sala allah alay waslam satakunu fitanu balaayaa imaan doonta fitan alqaacidu midka fadhiya fiiha fitanta dhex fadhiya khayrun wuxuu dhaamaa min alqaa'imika dhex taagan walqaa'imka dhex taagana fiiha fitanta khayrun wuxuu dhaamaa oo ka khayr badan yahay min almaashi kadhex socda walmaashi kadhex socda fiiha fitanta khayran wuxuu dhaama dhaamoo ka fiican yahay min asaaci kadhex ordaaya man tasharafa laha fitanta ninkii u hanqaltaaga tastashrifu way halaagaysaa uma wajada fiiha ninkii heri kara mawjaa meelu ku cararo magan galo falyacuud biha magan galo buu nabig alai slam xilliga fitanta markay imaato in laga gaabsadaa la rabaa af iyo adinba guryaha laisku aruuriyo inta laga fogaan kara laga fogaado haddii qax ay noqoto ay danta ku keentana kaba qaxdo kaba dhexbaado hijrooto saasaa fiican waa isku kalsoona intaad tidhaahdo haddaad dhex joogto marka dambe waxaad arkaysaa ama adigoo fitna ku fidnoobay afkaada ama adinkaada ama xoola ama si uu ugu fidnoobay waa laga carara waa la iskaga dhexbaxaa qال xdثna cمر الناqد وxسن الxubaarي وcبد بن حmed qal أخbarani وqال آkhrاn xdثna yعقوب xdثna أbي عن صالح بن شهاب xdثna أbو بكر بن cبدالرحمن عن cبدالرحمن بن مطيع بن أسود عن نوفل بن معاaويةa مثل xadيiث أbي هuريرةa hذا إلا أن أbا بكrin يزيد wuxuu زiyaadiyey xadيiث kale oo uu isla warinaayo midka fitanta oo ah min asalaati waxaa kamida buu nabigu yidhi salaadaha waxaa kamida ah salaatun salaad minman faatathu qofkay ka tagto fakaanamaa wuxuu la mid yahay wutira isagoo la halaaga ahlo reerkiisii iyo wamaalo xoolihiisa salaadaha salaad waxaa kamida qofkii ka tagaa ehelkiisii iyo xoolihiisaba in la halaaga ay lamid tahay qofka xoolihiisa iyo ehelkiisa la halaagi lahaa dhibaatada iyo culayska intay leeg tahay waad garanaysaa sidaasoo kale ayuu midkan salaada ka tegayna uu la mid yahay salaadda waa salaatul casri weeye salaad اlcasr qofkii man faatahu salaat اlcasri baa rarrt riwaay kale fakaanama wutira ahla wamaala qaala xadaanii isxaaq isxaaq bnu mansuur qaala akhbarana abu dawuud dayaalisi sunan bnu dawud xadaana ibrahim bnu sacdin can abihi can abi salma can abi hurayra qaal qaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi takuunu fitnatun fitna imaan doonta annaa'imu fiiha ka dhex jiifa khayrun wuxuu ka khayr badan min alyaqdaan ka soo jeedaayo indhaha ka fiirinaay walyaqdaanu kamaarata soo jeedana fiiha khayr wuxuu dhaama ka khayr badan min alqaa'im ka dhex taagan walqaa'imu ka dhex taagan fiiha fitnatan khayr wuxuu ka khayr badan min asaaca ka dhex socda faman wajada maljaa ninkii heli kara meel uu magan galo oo mucaada meel uu magan galo falyastaciida magan galo yacni fitantaas qof walba inta uu kala imaado yuu ku leeyahay wey qof walba intuu kala imaado yuu ku leeyahay qala xadaana abu bakr bin abu kamil aljaxdari fudayl ibn xusayn qala xadaana xamaad bnu zaydin xadaana cuثmaan الشaxaam qaal indalaqtu waan tagay ana ani iyo wafarqadu sabki ilaa muslim bin abi bakra ayaan aadnay muslim bin abi bakra abu bakr nufac binu xarif saxaabi la dhihi jiray ayaan aadnay wiiluu dhalay oo la yidhaahdo muslim la yidhaahdo muslim bin abubakra wa huwa muslim bin abubakarahaasna fii ardihi dhulkiisii buu joogaa iyo beerihiisii buu dhex joogaa ciddiisii fadakalna calayhi waan u gallay muslim abubakra faqulna waxaan ku nidhi hal samicta abaaka aabbaha abubakra saxaabi buu aabbahaye ma ka maqashay yuxadiu asagoo ka warramaya fi lfitani xadiian fitanta iyo balaayooyinka imaan doonaa akhiru zamaan nabigo ka sheekeeye ma maqashay qaala nacam haa samictu waxaa maqlay abubakrata aabbahay abubakra yuxadiu soo warramayo qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi innahaa qisee satakuunu waxaa ahaan doonta fitnatun fitan maa imaan doonta alaa uma takuunu fitnatun fitnaa imaan doonta alqaacidu midka dhex fadhiya fiiha khayrun ka khayr badan yahay min almaashi ka dhex socda fiiha walmaashi ka dhex socda fiiha fitantana khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min asaaci ka dhex socda maarta saaci ka dhex ordaya ilaa alaa hooyahay fa idaa nazalat markay soo degto fitanta noocaasa aw waqacad ay dhacdo ha dhex ordinaya faman kaana lahu ibilun ninkii geel iskale qole xaq dhiibida geerisa aado baadiyaha lagu baxsadaa inta badan balaayooyinka iyo fitantu magaalooyinka ka dhacdaa baadiyaha waxay ka dhaca wax kooban wey wax kooban lakala guurguuriyo lakala xeeladaysan karo laakiin magaalaha hadday ka curato balaayada iyo fitantu dhibaatadeeda ma istaagto geel ninkiina geerisa iska aado ari ilowaa lamid waman kaana lahu qanam ninkii ari leh falyalxaq biqanami arigiisa aado waman kaana lahu ninkii dhul iyo beero leh falyalxaq biardi dhulkiisa iska fasho oo aado meelaha cidlada u baxo ila balaayaha dhex taagantahay si un kugu saamayn qaala faqaala rajul ninba wuxuu yaa rasuul allah arayta waxaad ii sheegtaa man lam yakun lahu ibilun walaa qarab ninkaan geella lahayn arin ahayn wala ardun beera aan lahayn reer magaal iska qaala wuxuu ihi yacmidu wuxuu qastay ilaa sayfihi seeftiisuu aadi fayaduqu wuu jajabinaya calaa xaddii afkiisa bixajan dhagax hadhow sidin balaayo iyo fitan looga qayb qaadanin seeftiisa intuu qaaduu jajabinaya afka jajabin innagana maxaan samayna reebel reebel baa isku dhacay waxaa la doonanayaa bira dhaadheer kuwa guryaha lagu dhisaa markaasaa intii la tumo oo la tumo oo la tumo wax intaa leegoo aakhara qofka ugu geenaysa ayaa la samaysanayaa waa waxaasaa lasii samaysanba nabiga wuxuu yidhi seefiha aad lahele sii lahaan jirtay afka ka jajabi si inta gacantaada qofna aad u sababsayn qof wax u dhibaataynin hadhow ta'wiil baa imaan annagayna soo weeraynaya shahiid baan nahay iyo xaqdaraan ugu haystaayo nin walba qumanihiisiibuu qoorta gashanayaayo kitaabkiisii buu la soo baxayaa beenta ahaa markaasu wuxuu leeyahay waa bannaan iska celinno marka seeftaa laiska jajabi wey uma liyanjuu ha badbaado in istaaca najaa seefta hadday ka jajabtay ha carara u carari karo allahuma hal ballaqtu war mayna gaarsiiye allahuma hal ballaqtu ilah ma gaarsiiye allahuma hal ballaqtu ma gaarsiiye taasuu nabiga alai salaam dhaga bini aadamka wax si walba waa loo hadlay qaala faqaala rajulu ninbaa wuxuu ya rasuul allah arayta waxaad ii sheegtaa in ukrihtu haddii la khasbaba xataa yundalaqa ilaa laygala tago bi aniga laygala tago ilaa axadi safayd labadii saf mid ka mida ah, ayaa lay geeyey sidii laii waday intii la qafaalada goobtii furintii baa lagu daadiyey aw xidalfi aatayn labadii kooxood middood fadalabanii markaasaa waxaa markiiba igu bilaabay rajulun min bisayfi sayftiisala dhacay aw yajiibu waxaba imaan waa meel ugu dagaalamaye sahmun sahmi leeb iska socday hubka isku tuuraayey yaa mid iga asiibay fayaqtulni meeshii baan ku qurbaxay oo ku dhintay raallina kamahina waa inka la ahay ka waranaga allow qaala nabi wuxuu yidhi yabuu wuxuu la noqonayaa midkan ku toogtay biimi dembigiisii wa idmiga dembigaadibuu la noqon wayakuunu wuxuu kamid noqon min asxaabi naar asxaabi naar buu kamid noqon ada adiga aadan xool iyo quwo midna aan lahayn oo uu soo khasbay waxba laguma haysta wey xadana abubakr bin abshidi wuxuu noqonayaa ibnu aadam oo kale ina aadan oo kale qaabiil oo kale uu noqonayaa walaalkii haabiil buu dilay dembigiisii oo dhan baa saga qaatay xadana abubakr bn abi shayba abu kurayb qaala xadana wakiixa waxadana maxamed bn muana xadana ibn abi cadiy maxamed bn ilahi kilahuma can cuثman ashaxaab bihada isnaad xadiiثi ibn abi cadiy naxw xadiiثi xamaad ila akhiri waintaha xadiiu wakiic uu ku dhammaaday cinda qowli in istadaaca naja qofkii keri kara meelu kumidbada car walamadkurna bacdo inta dama ma sheegin baabun ida tawaajaha almuslimaani labadii muslimkeed hadday iskala hor imaadaan bisayfihima labadooda seef iskala hor imaadaan laba muslim baa dagaal iyo saf isa soo galay inay isdagaalaan kuwanbaa gacan horreynoo dhiman soo labadaba naarta iskuu tagayaan ah, ninka xaq daran baa dilay iyo waa shahiid iyo wararkaas waxba kama jiro xadana abu kamil fudayl bn xusein aljacdari xadana xamaad bn zayd can ayuba wayunus can xasan can axnaf bn qays qaal kharajtu waan baxay wa aniga oo uriidu doona hada rajula axnaf bn qays wuxuu leeyahay anoo raba inaan ninkaas cali bin abi daalib ciidankiisa ku darmado oo garab u noqdo ayaan baxay buu leeyahay oo mucaawiya cali baa ishaayey falaqiyani abubakr ala kulm faqaala wuxuu yidhi ayna turiidu ya axnaf axnaf oo xaggeed ujeedaa hubka uga wataa qaala qultu waxaan idhi buu yidhi uriiddu waxaan dooni nasra ibna cammi rasuulilah nabiga calai salaam in adeerkii yani caliya buu wadaaye yaan u gargaari rabaa ciidankiisaan ku darman rabaa qaala faqaala lii wuxuu ugu yidhi yaa axnaf irjic noqo fa innii samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlo yaquulu leh ida tawaajaha almuslimaani labada muslim hadday iskala hor imaadaan bisayfayhima labada sayf hadday isku wajahaan falqaatilu ka wax dilay gacan horeeya iyo walmaqtuulu midka lagala gacan horreeya fi naari naarta iskugu tagaayaan labadaba naartii geli qaala wuxuu yidhi abu bakra faqultu waxaanin ow qiila waxaa liyi ya rasuul allah hada alqaatilu gacanku dhiiglaha garanaya wax dilay waa garanaya naartaa gale famaa baalu lmaqtuul kan la dilay maxaa naarta isagana geeyey qaala nabigu wuxuu yidhi inahu kasaguba qad kaana araada wuxuu doonayay qatla saaxibii saaxiibkii inuu diluu doonayey waa lagala gacan horreeyey waa laga il horreeyey mooyeene asaga in wax diluu rabay marka laba qof oo dagaal iskaga hor imaatay waxaa weeyaan nin walbaba waxaa dembiilo wey waa dembiilo wey waxadadanaa axmed bin cabd qala xadana xamaad can ayuub wa yuunus wlmucalla bnu ziyaad can alxasan albasri can anf bn qays can abi bakrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yidhi ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima labada muslim haddii seeftoodii hubku ma la wadaaw xabad iyo qori iyo baangad wax walbaba hadday iskala horimaadaan falqaatiluka waxdilaya walmaqtuulu midka la dilay fi naari naar wey waxadaana xajaaj bnu shaacir xadaana cabdurazaq min kitaabihi akhbarana axmar can ayuuba bihada lisnaad naxwi xadiid abi kaamilin can xamaadin ila akhirihi qaala waxadaana abubakr bin abi shaybata xadaana qundar can shabaxa waxadaana muxamed bn muhana wmashaar قال xadana maxamed بن jacfar adana shucb can mansuur can rucyi bni xiraash can abi bakrata can nabiy sala allah alay wasalam qaal ida almuslimaan labada muslimka markay xamala axadoo midkooda u qaato calaa akhiihi walaalkiisa silaaxa hub u qaato fahumaa labaduba hubka ay qaateenba intayna dagaalka u bilaabanin hubka ay qaateen calaa jurufi jahannam jahanama qarkeeday saaran yihiin marka ay hubka qaateen hubkay wataan hebel ma wataan reebel marka oo u soofaystaba jahanama qarkeeday saaran yihiin faidaa qatala axadahum midkood hadduu dila saaxiibahu kii kale wuu u taagnaa dakhalaa waxay galayaan ha jahanama jamiican dhammaantoodba jahanam bay wada gelayaan wey ah, hadduu madluum yahay lasoo weeraray meeshiisa lagu imaaday lagu dilay alliyaa leeyahay wax dagaala iyo wax isku diyaari mina jirin taa iyada kuma jirta waan soo marray biimi waidmika labadaasaa isla qaadanaya kuunka bni aadam alawal wey in aadankii hore noqo haabiil noqo meeshaad qaabiil noqon laheyd haabiil noqo waxadana maxamed bnu raafic xadana cabdrazaq xadana macmar can hamaam bn mnabih qaal hada ma xadana abu hurayra can rasuli sal sl dakara xadiia minha waqaal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici mayso xataa taktatila fi ataan laba kooxood oo cadiimataani weyn ciidamo waaweyn fara badan wata intay ka kulmaan oo ka dagaalamaan wa takuuna baynahumaa dhexdooda ay ka ahaata makhtalatun dagaal cadiimatun weyn wa dacwaahumaa dacwadooda iyo waxa ay ku dhawaaqayaanna waaxidatun hal weeye waxaa dagaalamaya mid walba allah akbar tawxiid buu ku dhawaaqaya muslim weeye salaadda markii la gaaro waa tukanaya maca daalika waa isdilayaan wa dacwaahuma waaxida saxaabada xiriirciyadaay bilaabatay cali mucaawiya inkastoo haddii ayagu dhulla iskuma haysanin xukum iyo imaaraana iskuma haysanin ijtihaad bay isku hayeen ah, qofkii la dila cumaan dadkii laayay ayaa dhiiggiisa ku daba joognaa mucaawiya leh cali baase ka saxsanaa oo sawaabka ku taagnaayo imaamkii muxuu ahaa sharcigahaa ee beycada lala galay ee in la adeeca ee waajibkeeda waadicu la waadicu rasuulu lamri layidhi ayuu ahaa cali bin abitalib radi allahu canhu laakiin mucaawir mujtahid buu ahaa mujtahid kasta oo xaq maarata ijtihaadayna wax ajir buu ka helayaa hadduu asiibana laba ajir hadduu gafana hal ajir buu leeyahay halkaasoo loga baxaa saxaabada nabiga alayh salaam xadana qutayba bnu saciid xadana yacquub yani ibn cabdiraxmaan can suhayl can abiyi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhacayso xataa yaktura alharju dilka ilaa ka bato qaaluu ayna wamalharju muxuu ya rasuul alla qaala alqatlu alqatlu dilka dilka xaggaasay ka hortay xaggaasay ka hortay reeba baashaya qabiilada labadooda baashaya burbur iyo dagaal umaad maqli idaacadaha hadaad furtay ama muxuuna wasaa'il iclaamka dil unbaa socda xataa ay markay dhama noqdeen miidiyi wuxuu noqday haddaan dil la sheegin warkuu dhadhan ma leh dhadhan ma laha wax kaa dhagaysan maleh roob baa meesha ka daayo barwaaqa dhacdo aroos baa dhacayoo meeshaas nicmaa ka socota wax kaa dhagaysani ma laha oo in la yidhahdo qof baa kurka lagaga gooyay ku kala waa la dilay ku kalena waa la gubay in la yidhahdo markaasuu warku xiisa yeelanaya halkaasay maraysaa fasaadka iyo xumaantu baabu halaaku hadihi umma <clears throat> ummaddan halaageeda bacduhu min bacd barkood min bacd barka kale ka ahaaday ummaddan halaageeda meel kale looga imaan maayo iyadoo ma ishalaagi cadow ka baxsado khaarija waxba ma yeeri karo waxba ma yeeri karo mana baabi'in karo ayagaas isbaabino isgumaadi muslimka isbaabinaya xadana abu rabic lcataki wqutayba bnu saciid kilahuma can xamad bni zayd walafdi liqutayba xadana xamad can ayuba can abi khilaabata can abi asma can hawban mawla rasuuli qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi in allaha ilaahaybaa zawaalii iisoo dumay ee <clears throat> iisoo dhoweeyey alarda dhulkii buu ilaahay iisoo duubay dhulkii kala fogaa ee mashriq iyo maqrib ahaa ee la arki karin yuu ilahay kan xaggana iisoo dhaweeyey xaggana iisoo dhoweeyey fa ra'aytu markaasaan waxaan arkay mashaariqaha qorax ka soo bax jihada qorax ka baxda iyo wamaqaaribaha qoraxu dhacda intaba waan arkay nabiga calayi salaam wa ina ummadaydu sayablqu mulkuha mulkigeeda iyo xukunkeeda shareecada islaamka wuxuu gaari doonaa maa zuwiya lii minha inta la iisoo duumay ayuu islaamku gaari doonaa oo meel masaajid iyo mu'adin iyo aadaan iyo salaadba yaa ka muuqata iyo islaamba ka muuqda meelay dowladba ka noqdeen xukumaan iyo meelay islaamka iyo shacaa'irteeda ka muujinayaan wa ucdiitu waxaa lay siiyey buu nabigu yidhi alkanzayn labadii kanzi labadii maale ugu qaalisanaa alaxmara walabyad baa lay siiyey axmarku waa dahabka abyadkana waa fidlada wey labadii dowladood xilligaa jirtay ee midna dhihi jiray dowla faris midna dowla ruum la dhihi jiray ruumku dahabbay lacagtooda dahabbay ahayd nimankan reer farisna lacagtooda fidlay ahayd labadeeda wuxuu nabiga alai slam bishaaro wey oo sii bishaareeyey waana mucjize xagga alla ka timid oo nabiga alai salam mucjizaadkiisa ka labadaba inay gacanta muslimiinta soo geli doonaan ayaa nabiga alai slam loogu bishaareeyey oo uu sheegay calayhi salaatu wasalaam sidaasaa dhada xilligii cumar alfaaruuq waa kii la qabtay duwalkii oo dhan shaam iyo muxuu ahaa ciraaq inta waa gacantakii lagu qabtay faris iyo ruumba wainii sa'altu rabbii rabbigayba waxaan ka baryay liummatii ummaddaydana u baryey allaa yuhlikaha inuu ummadda iga halaagin bisanatin abaar caamatin caama abaar caamah ummaddoo dhan halaagta oo xoole iyo dadba baabaysa inuu ilaahay ku sallidin yaa ilaahay ka baryey waanlaa yusallida calayhim inuuna ku sallidin caduwa cadow min siwa anfusihim ayaga aan ahayn cadow ayaga aan ahaynoo shisheeye kale gaala ah inuuna muslimiinta eer ka dhigin oo fayastabixa una banaysanin baylatahum jamaacadoodii quwadoodii xoogoodii baylada waa jamaacadii jamaacada dadkii faraha badan markii dee lagu dhex dhaco dhulkii ay qarinayeen iyo wixii muhirkaha siiga cad baa ka soo baxaysa fayastabixa uuna banaysanin oo cadaysa baylatahum ayaga xoogoodii waina rabbii rabbigay qaala wuxuu igu yidhi haddaan baryey yaa muxamadu muxamedow innii anigu idaa qadaytu haddaan xukuma qadaan xukum fa inahu laa yuraddu xukumkayga lama radiyo lagama noqdo wa innii acdaytuka waxaan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan kuu siiyey ducooyinkaa bariday allaa hurikum howt inaana halaagin bisanatin caama sana abaara inaana ku halaagin taa iyada waan kuu ballanqaaday oo meel haddii abaar ka dhacdo meel unbaa barwaaqa ka jirtaa caam aho ummadda dhan camunta ma jirto meel haddii dhibaato haysato kuwaaska barwaaqaysano barqa ku jira waa alla u sallida inaanan sallidin calayhim korkooda caduwan cadow aana ku dirin min siwa anfusihim ahayn kaana waan kaa aqbalay yastabiixu baydatahum jamaacadayda xoogooda banaysta walow ijtamaca calayhim haba ku aruuraan cadowgu man biaqdaariha man baha soo aruura biaqdaariha adduunka ama ardada geesaheeda wixii jiro gaal haba isku imaadee muslimiinta ma baabayn karaan oo qaal man bayna aqdaariha baa iskaga imaadaane xataa yakuuna bacduhum ilaa uu ka ahaada qaarkood yuhliku kii halaaga bacdu marka kale wayasbiiq qafaasha bacdu markood bacdood marka kale ayagaa ishalaagoo isdili mooyeene meel kale laguma imaanayo wayasbi bacdo markoodbaa wuxuu qafaala bacdo barka kale muslimiin baad arkaysaa isku qolo isku jinsi ah oo hal meel wada deganoo ciidamaan kale haysanna maxaabiis baan ka qabsannay kule oo ku faanaya maxaabiis baan ka qabsanay yasmi bacdum bacd ayagaa isqafaalan buu nabigu alayh salaam yidhi waxadadani zuhayr bn xarb waisxaq bn ibrahim wmaxamed bn muhana wibnu bashaar qala isxaq akhbarana qala aakharuun xadana mucaad bn hishaam xadana abi can qataada can abi qilaaba can abi asmaa araxbi can hawbaan ana nabiy allahi sala allah alay wasalam qaal in allaha tacaala ilahi zawaal lii wuxuu iisoo duubay lii aniga alarda dhulkii xataa ra'aytu waxaan arkay mashaariqaha wamaqaaribaha jihada qorax ka soo baxda qorax u dhac waa labada jiha islaamka ku faafay weeyaan sharqi iyo qarbi weeyaan junuub iyo shimaal aadoo marka oma gaarin xilligihii saxaabadii iyo aad ooma gaarin wa acdaani alkanzayni labadii kanzi buu ilaahay siiyey alaxmara kii guduudnaayo alabyada xoolahoodii iyo qaniimadoodii dahab iyo fidlo waxay haysteen gacanta muslimiintay soo gashay uma dakara naxwu xadiid ayuuba can abi khilaaba قال xdثna abu bكر بن abi شhayb xdثna cبd لله بن نمير xw xdثna بن نمير ولفظ xdثna abi xdثna cثمان بن xaكيم أخبرna cاamر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم أقبla ذات يوم maalin maalmaha ka mida wuxuu ka yimid min alcaaliya caaliya cawaali الmadينة magaalada madiina cawaalideeda dhanka dhuxud iyo dhinacaasa cawaali madiina la yihahda dhanka kalena waxaa weeyaan sawaafishi weeyaan cawaali lmadiina buulooyinka magaalada madiina korkeeda ahayo beerihii xaggaasu ka yimid xataa idaa mara markuu nabigu marayo masjidi bani mucaawiya masaajidkii reer bani mucaawiye hadda waxaa la dhaha masjid alijaaba la yidhahdaa mandiqadii oo dhan waa la riiqay oo tawsica la yidhi waa la xaafado dhan baa la baabiiyey masjidka keliya ka taagan iyo mustashfa ayaa ka taagan ilaa yowmina hada waa dhisan yahay masjidu bani mucaawiya dakala <coughs> nabigu waa galay masaajidkii farakaca fiihi rakcateen laba ragcadood nabigu ku tukaday calayhi salaam wasallayna macahu waan la tukannay annagana wadacaa rabbahu rabbi buu baryey tawiilan in badan buu ilahay baryey uma insarafa ilayna waa nagu soo jeedsaday faqaala sala allah alay wasalam wuxuu yidhi sa'altu rabbi rabbi waxaan weydiistay talaatan saddex shaygaan weydiistay faacdaani wuxuu i siiyey intayn labo wamaanacani wuxuu iga diiday waaxidatan hal oo ilaahay amarkiisa iyo qadarkiisa iyo xikmadiisa midna kuma dureerin midkaas sa'altu rabbi rabbi waxaan weydiistay anlaa yuhlika ummatii ummadda inaynuna halaagin bisanati abaar faacdaaniha waa iga yeela waa siiyey wasa'altuu waxaan weydiistay anlaa yuhlika inuuna halaagin ummatii ummadayda bilqaraqi maasho biyo lagu maasheeyo faacdaaniha waa siiyey wasa'altuu waxaan weydiistay anlaa yajcala inuuna yeelin ba'soo dhibkooda iyo balaayadooda baynow dhexdooda uun ayadoo isku dirin fabanacaniha waa iga jiiday ah, oo yulbisakum shiyacan taa waxaa weeyaan waa ay soconaysaa ilaa qiyaama dadku inay islaayaan oo isdilaan fitanta way soconaysaa iyadu masjidulijaaba loo bixiyey maanta loo yaqaanaa masjid bnu mucaawiya laga bedelay xadaana bn abi cumara xadaana marwan bn mucaawiyat alfazari xadaana cuثman bn xakim alansari akhbarana camr bn sacd can abihi anahu aqbala maca rasuuli illah asagoo nabiga la socda wuxuu ka imaada ka qaabilay fii daa'ifati min asxaabihi koox asxaabtiisa ah wixii ay ku jiraan la socdaan bay soo gadoomeen cawaalid bay ka imaadeen famara bimasjidi bni mucaawiya soo maray bimili xadiidi numayr waa ku tukaday baabu wuxuu ku saabsan yahay ikhbaaru nabiy sala allah aleh wasalam warankii uu nabigu ka warramay fii ma yakuunu waxaa imaan doona ilaa qiyaami saaca ilaa buunka laga afuuro qiyaamaha inta waxaa dhici doonuu nabigu kasii sheekeeyey sala allah aleh wasalam wa hada min mucjizaati calayhi salaam wa min sidqi nubuwatihi sala allah aleh wasalam nubuwadiisa iyo rasuulnimadiisa xaqnimadiisa ruurnimadiisa yay tusaysaa wax imaan doona ilaa qiyaami sac uu ka sheekeen markaasaa maalin walbaba waxaa la arkaya wax nabigu uu sheegay waa kan kuwii sii noolaada ku kale arkayaan ilaa marka calaamooyinkii waaweynaa dad ay u noolaadaan xadaana xamaan bn yaxya tujiibi ahbarana ibnu wahbin ahbarana yuusuf bn shihaab an aba idriis alkhawlaani caayidullah kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray qaala xudayfat ibnu yamaan wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay xudayfa dhaaranaya inii la aclamu nnaas inii anigu la aclamu nnaasi dadka ninka ugu yaqaanaan ahay bikulli fitnatin fitna kastaoo hiya kaa'ina imaan doonto fitna kastaoo imaan doonta dadka anaa aqaana fii maa baynii aniga iyo wa bayna saaca xilligan aan taagnahay saacadda qiyaama inta udhexaysa fitanta imaanayso dhan anaa uga aqaana dadka wamaa bii iguma sugnaanin ilaa anmaa bii e maa yamnacunii bay ka dhiganta igama reebaayo ilaa an yakuuna rasuulullah yacni maa bii e maa yamnacunii an uxadiakum wax allaale waxaa imaan doonay fitana in anaa u aqaana inaan iniga sheekeeyo wax kale igama reebin ilaa an yakuuna rasuulullahi nabiga calayh salaam baa wuxuu ahday asara ilaya mid igu siraystay fii dalika arrimaha shayan buu igu siraystay lam yuxadiu hayrii qof aan anay aheenna uuna u sheegin sirta nabigana inaan qariyay waa ku khasbanahay saasaan u sheegaynin walaakiin marka fitantaas mid khaaska isaga loogu siraystay wuxuu yidhi nabigaa igu siraystay oo sheegi maayo laakiin fitanta kale ee aan sirta ahayn ee ilaa qiyaama saaca imaan doontana anaa u aqaana iyadana anaa u aqaana waana sheegaya wuu sheegay waxbuu ka sheegay faqaala wuxuu yidhi walaakina rasuulu nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi wahuwa tii sirteed ma sheegayo sax laakina rasuulullah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi wahuwa yuxadiu majlisa isagoo majlis ka sheekeynaya ana aniga fiihi majliskaas dadka ku jira aan ka mid ahay meel majlisoo la fadhiyo oo anaaan ka mida dadkii fadhiyey taama sirba sirbaa dad baaba fadhiye canilfitan buu nabiga ka sheekeeyey midaasaan ka sheekeyn buu leeh waa midaan sirta ahayn tii sirta heesta ma sheegaayo faqaala rasuululah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi wahuwa yacudu lfitana asagoo fitanta tirinaya imaan doonta minhuna fitanta waxaa ka mida alaau saddex yadarna shay inay wax ka tagaan saddex balaayo waxba ka tegaynin oo caam ah oo dhibaato ah oo dil iyo dagaal balaayaa yaa ka mida wa minhunna waxaa ka mida fitantaasi fitanu fidnooyin ka riyaaxi sayf jiilaalka dabeeshiisa oo kale ah jiilaalka dabeeshiisa dabeel kulul oo sanka kaa gelinaysa oo samuun wadata oo dhagaxyaha soo dumisa dhulka carabaha aad u dhib badan weeyaan oo beeraha gubta beeraha gubaysa ka riyaaxi waa dabeel kulul oo kale fitanta kalena dadkay baa dhibaato u geysanaysaa wey minhaa waxaa ka mida siqaaru kuwa yaryar wa minhaa waxaa ka mida kibaaru kuwa waaweyn qaala xudayfa wuxuu yihi fadahaba ulaa'ika rahdu kulluhum hayri marka wallahi inii la aclamu naasa bikulli fitnati iyo kaa'ina anaa u aqaana maxaa yeelay dahaba way tageen majliska asaga ee nabigu ku sheekeeyey dadkii fadhiyey dahaba ulaa'ika rahdu kulluhum way tageen hayri anigaan ahayn sidaa darteed ti laygu siraystana waa iigaar kuwan kalena majlisku nabiga ku sheegay calayhi salaam dartii fadhiyey way wada tageen saa darteed baa noqday aclamu nnaas bikulli fitnatin iyo kaa'ina qala xadaana cuثman bn abi shayba وisxaaq bn ibrahim cuثman xadaana wqala isxaq abarna jariir can acmash can shaqiiq bn slma can xudayfa bn yamaan qaal qaama fiinaa dhaxdaanada rasuululahi baa istaagay sala allah alay wasalam maqaaman meel maa taraka uuna ka tegin shayan waxba yakuunu imaan doona fii maqaamihi dalika laga bilaabo meesha uu taagan yahay ilaa qiyaami saaca wax allaal wax dhici doonuu nabiga ka sheekeeyey ilaa xadaa bihi waa ka sheekeeyey xafidahu waxaa xifdiyey man xafidahu dadkii xifdiyey wanasiyahu waxaan halmaamay man nasiyahu kii halmaamay kii xifdiyana wuu xifdiyey kii halmaamay waa halmaamay lakin nabiga waxba kama tegin qad caribahu asxaabii asxaabteeda way garanayaan haaulaaya kuwana wainahu layakuunu waxaa ahaan doona minhu fitanta aaywainahu layakuun waxyaali nabiga uu ka sheekeeyey ee uu aad oga sheekeeyey waan arki doonaa inuu xilli dheer nabiga ka sheekeynayo khudba dheer uu ka khudbeeyey wainahu layakuunu waxaa ahaanaysa minhu fitantii ashay wax wuxuu nabigu yihi waa imaan doonaan waa imaan doonaan wax ka mid ahaa imaan oon arkaynaa qad nasiitu aan halmaansanaaba shay aan halmaamay oo nabigu waa noo sheegay yaan indhaha ku arki fa araahu markaasaan arki faadkuru waxaan xasuusanayaa kamaa sida uu yadkuru rajulu nin u xasuusto wajha rajuli nin kale wejigiis idaa qaaba canhu hadduu muddo badan ka maqnaa uma idaa ra'ahu markuu arku carafa oo aqoonsado qof aad aqoon jirtay qalbigaada laakiin ka baxay waa damba markaa isku soo baxdaan walla waa hebel baadihi soo maa sidaasoo kale nabiga alay slam waxyaanu ka sheekeeyan iska bahalmaanay waxaan ku xasuusanaynaa markay fitanta imaato walla waa fitanta nabiga ka sheekeeyan dheheenna وxadثna abu bkr بن abi شhaybة xadثna wkiع عن سفyاn عن أcmش بhda الاسناad ilى qwli ونسyه man نسyه وlam ydkr ma bعdه qال xadثna محمد بن بشار xadثna محمد بن جعفر xadثna شعبة وxadثna abu bkر بن نافع xadثna شعبة عن cدي بن ثابت عن cبدالله بن يزيد عن حذيفة بن اليمان أنه qاla wuxuu yihi أخبرnii رasuul الlahi slى الlaه عليه وaلiه وسلم ay warramay bima huwa kaa'inu waxaa imaan doona ilى an taquuma saaca ilaa qiyaamaha ka dhacdo waxaa xaalada imaan doona iyo calaamaadka iyo fitanta famaa minhu shayun shay ma jiro ilaa qad sa'altu waan weydiiyey xudayfa markaa sagale si gaara wuxuu nabigu weydiin jiray waxaa imaan doonaa dadka waxay weydiin jireen nabiga khayrka buu leeyahy anigana shartaan weydiin jiray makhaafata an yudrikani inuu isoo gaaraanoo ka baqaaya marka famaa minhu min shayun ma jiro ilaa qasaaltu waan weydiiyey ilaa anii lam as'aluhu waxaanan weydiinin waxaa imaan doonoon su'aal iyo aanan nabiga weydiin cilmi aan u haynin ma weydiinin maa yukhriju ahla almadiina waxaa bixin doonaa min almadiinati magaalada madiina magaalada madiina kharaw bay noqon doontaa almadiina munawara wax dadkeedao dhan baa ka bixi doona dadka maxaa saari nabi allow taasaana weydiinin uu nabigu ka sheekeeyey way bixi doonaa madiina cillay noqon doontaa cawaafi dayri wasibaaci bisaa kusoo hari doona maxaa bixini nabiga ma weydiinin calayi salam inta kasta waan weydiiye laakiin xadana maxamed bn an xadana whayb wahb bnu jariirin abaran abarana shucbat bhada isnad bn qala waxadaani yacquub bn ibrahim adawraqi waxajaaj bnu shaacirin jamiican can abi caasim qala xajaaj wuxuu yihi xadana abu caasim anabiil abdaxaaq bn mahlad akhbarana cazra ibna haabitin akhbarana cilba cilba bnu axmar xadaadakana abu zayd yacni camar binu eh, akhbarha qaala sallaa bina rasuulu lah nabiga calayi salam baa wuxuuna tujiyey alfajra salaad subax buuna tujiyey wasaciida almimbara salaaddeedu ka baxay mimbarkii buu fuulay fakhadabana waa noo khudba akhriya xataa xadarat duhru ilaa duhurkii laga gala intaasa la fadhiya saxaabadu ay fiirinaysaa warka nabiga alay slam dhagaha loo roganaya calayhi salaatu wasalaam nabigana ma daalayo intaasoo hadlaya saxaabadana ma daalaan intaasay fadhiyaan fanazla markaasuu kasoo degay salaadii duhr haddii la gaaray fasallaa duhurkii buu tujiyey uma sacida lmimara mimarku waddana fuulay fakhadabana waa noo khudbeeyey xataa xadarat alcasru casr ilaa laga gaaray uma nazla waa kasoo degay mimarkii fasallaa casrkii buna tujiyey uma sacida lmimarabu haddana fuulay fakhadabana waa noo khudbeeyey xataa harabat ishamsu ilaa qoraxday ka dhacday faahbaranaa wuxuu nabigu nooga warramay bima kaana wixii ahaaday oo jiri jiray iyo wa bimaa huwa kaa'in waxa imaan doona ayuu dhan buu nooga warramay faaclamuna ka noogu cilmi badan axfaduna ka noogu xifdin badan weeye maalin kaamila ayuu darsiga waday rasuulka sala la alay slam khudbada waday sala allahu alayh waaalih wasalam xaalaad wey xaalaadka qaar ayaa tadallubaya sidaas baabun fi lfitnati alatii tamuuju ka mawji lbaxri wuxuu ku saabsan yahay fitan allatii fitnooyinka tamuuju hiraynaysa ka mawjilbaxri badda say u hirayso kale fitan sida hirkaoo kale abuur kicinaysa ayaa imaan doontuu nabiga calayhi salaam waa weyn oo wax baabi'inaysa xadaana moxamed bn cabdillahi bn numar wamaxamed bn cala abu kurayb ahaa jamiican can abi mucaawiyata qaala ibn cala xadaana abu mucaawiya xadaana acmash can shaqiiq can xudayfata bn yamaan qaal kunaa cinda cumar cumar bn khadaab baan ag fadhinay radi allahu canhu xilligu amiirka ahaa faqaala cumar baa wuxuu yidhi ayukum kiinaba yaxfadu xifdisan xadiida rasuulila nabiga xadiidkiisa calayhi salaam ku saabsanaa fi fitnati fitnada kamaa sidii yaa u xifdisan qaala uu nabigu yidhi yaa fitanti wuxuu ka sheekeeyey nabiga alay slam xufidsanoo sidiisii u haya qaala faqultu xudayfa wuxuu yidhi faqultu waxaani ana ana u aqaana oo masalada cilmiga markii lagaaga baahdo inaad ana tidhaahdo waa bannaan tahay dhib male anaa u aqaana tidhaahdo arrintaana fakhri iyo faan iyo taskiyatu nafsi iyo is-ammaanid midna ma ahee idhaaru lxaqi weeyaan wa bayaanin u caddaynaysaa qaala wuxuu yidhi inaka cumar baa wuxuu yidhi innaka lajari nin waxaa tahay dhiiran oo geesi ah oon gabanin wuxuu yaqaano halyayaa tahay ammaan wey ama inaka lajari waa dhiirinta markii fitan la sheego xudayfow sidii ahayd yaa u sheegaan iniye ma alfaadii baa sida u haysaa xogo waa intaas dhaliil bay ka tilmaameen sida kalaa fiican wa kayfa qaal sidee yidhise waa dhiirintahay waa kane oo nin nina shaki ku jira ma tihiide kayfa qaala nabiga sidee u sheekeeye fitanta qaala wuxuu yidhi xudayfa qultu waxaan idhi samictu rasuula allah nabiga calai salam aan maqlay simac buu xumbaarana yuu ku warinaya waa alfaadda ugu maarata xoog badan siyaqu ladah samictu rasuula allah nabiga calahi salam baan maqlo yaquulu le fitnatu rajuli ninka fitantiisa fii ahlihi reerkiisa gudahooda ka soo gaadha uu ku fidnoodo ciddaadii iyo reerkaadi iyo xaaskaadii iyo mar fitantu kaaga imaanaysaa noocay ahaataba inaad cibaadada kaga mashquusho inaad waxaan wanaagsaneyn aad usoo soo waxayso wixii ahaataba fii ahlihi wa maalihi xoolihiisa fitanta ka soo gaadha wa naftiisa fitanta uu isku sababo wa waladii carruurtiisa fitanta ka soo gaadha wa jaari dariskiisa ka soo gaaro fitna iyo dhibaataa ah, yukafiruhaa waxaa lagu dhaafaa asiyaamu soon iyo wasalaatu salaad iyo wasadaqatu sadaqo iyo walamru bilmacruufi dadka macruufka la faro wanahyu can ilmunkar xumaanta dadka laga reebo intaasa lagu dhaafaya waxyaalaha dhacdooyinka ee guriga iyo carruurta iyo xoolaha iyo dariska kaa soo gaaraysa ee adiga u geysanaysa diintaada dhaawac kaa soo gaaraya arrimahaasa lagu dhaafaa raaci waabiasanata sayiat alxasana raaci faqaala cumar baa wuxuu yidhi laysa hada uriid wartaa ma doonaayo taa salaada iyo soonkii lagu dhaafaayo ma rabee kuma weydiinine inama uriidu waxaan ku weydiinaya allatii fitanta tamuuju hiraynaysa ka baxri badda si u hiraysoo kale hirka oo kale ah oo caamka ee bannaanka dadkao dhan wada taabanaysa qaala faqultu waxaa maa maxaa isku kiin wataa adiga iyo walahaa fitantaasi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta madaxweynahoodiiow ina baynaka adiga iyo wa baynaha fitanta dhexdiinna baaban albaaba ku gudban mucallaqan weliba la xidho qufulan qaala wuxuu yidhi cumar kolley waa la furifitantaa way imaan doontaa marka wuxuu yidhi afa lbaabu sarbeeb baa lagula hadlaya fitantii baa waxaa la yidhi albaab baa idin dhexeeya markaasuu cumar wuxuu yidhi afa lbaab albaabka ma la jebin doonaa albaab la jabiyey lama xidi karo in dib loo hagaajiyo umu baahanya lakin lama xidhi karo duba jaba qalkac weeyaan afa yugsaruunba la jabin doona albaaba albaabkaasi fitanta noo dhexeeya am yuftax mise waa la furi doonaa haddii la furo sida loo furayba haddana loo xidhi karaa qaala qultu waxaa laa furitaan ma jira bal yugsar waa la jabin doonaa sida loo jabiye albaabka isaga iyo fitantu u harwaamaysa qaala dalika in la jabiyey in la jabiye oon la furin albaabkii yaaxraa waxay owla ku tahay xaqiiqo ku tahay allaa yuqlaqa inaan la xidhin abadda werigi kol albaabkii fitanta haddii aan la furo in fitan markay imaatana aan iska xidhaynin oo albaabkii la jebina dhulkaba ku dhacaayo waa fitan aan weligeedoo dambe istaagaynin buu fitanta ka hadlayso ee nabigu kuu sheegay calayhi salaam marka albaabka hore waa cumar radia allahu canhu cumar binu khadaab wuxuu leeyahay albaabka fitantaas adigii fitanta adiga fitantaas sheegi albaab baa idin dhexeeya albaabka waa adi dhimashadaada cumar marka wuxuu yidhi qofka albaabka aad ku tilmaantay ma iska dhiman doonaa oo bas ma u dhiman doonaa xadfa anfihi mise waa la diri doonaa waa la jabin doona albaabka ka dhigan tahay dil iyo fitnu ku dhiman waa la diri doona cadow baa diri doona iyo shirqool haddii la dilo dilkaa la dilay fitantii ka bilaabata ma istaagi doonta cumaan baa ku xigi doonaa sayna waa la dilay halkaasi ka hulaaqi doontaa haddiise qofka iska dhinto waxa weeyaan dee fitanu marra way mar saasay noqonaysaa qaala faqulnaa lixudayfa waxaan ku niri hal kaana cumaru ma oga yalamu hal kaana cumaru maaha yaclamu ki yaqaana min albaab albaabka la sheegay xudayfa uu sarbeebayo cumar ma gartay qaala nacam haa kamaa sida yaclamu uu yaqaano ama duuna qadin berri sokadeed alleela caawa inay tahay berri caawa ka sokaysa saas u yaqaano inii xadatuhu waxaan u sheegay xadiidan xadiid laysa bilaqaariid laysa fiihi ahdaa xadiid aan wax khalaba ah lahayn oo turxaan baxsan oo iftiimaayo oo dhalaalaayo saxa ayaan u sheegay qaala wuxuu yidhi fahibna raawi xadiidka warinaya ee shaqiiqa wuxuu leeyahay qaala fahimnaa waxaan ka cabsano ka haybaysanay an nas'ala inaan weydiino manihi baabu albaabkan waa kuma u dhexeeya cumar iyo fitanta faqulnaa waxaan ku niri limasruuqin masruuq binu ajdac baan ku niri isku ardayahay sal orod noo soo weydiiye adiga fasa'alahu masruuq baa soo weydiiyey faqaala wuxuu yihi xudayfe cumaru huwa cumaru albaabkaa la sheegaya waa cumar radia allahu canhu wa ardah abuu luulu almajuusi baa dilay oo gaalo iyo shirqoolkeeda yahuud ka dambaysay iyo acdaa iyo munaafiqiin kadibna dee waxaa bilowday fitantii yar iyar cuhmaan radia allahu baa haddana meel looga soo duula iskugu yimid la dilay dowladiisii isaga la dilay kadib fitantii halkaas ka bilaabatay xadana abubakr bin abi shayba abu saciid ashaju qaala xadana wakiixa xadana cuثman bin abi shayba xadana jarixa waxadana isxaaq bin ibrahim axbarana ciisa bin yusxa waxadana abi cumar xadana yaxya bin ciisa kulum can acmash min hadi isnad naxu xadiid ibn muawiya fi xadiid ciisa can acmash can shaqi qaal samictu xudayfa yaquul waxadana ibn abi cumar xadana sufyan can jaami abi rashid walacmash can abi waa'il can xudayfa qaal qaala cumar wuxuu yidhi man qofkeebaa yuxadiduna naga warrama can alfitna واkhتص الxadيiث بنحو xadيiثihi وxadثna محamed بن مثنى ومحamed بن xاatim qala xadثna mcاad بن mعاad xadثna ibn cabdالlahi can محamed بن siriin qaala jundub wuxuu yidhi jundub بن junaad jiئtu waan imaaday yowma اljaraca jiئtu waxaan imaaday yowma اljaraca meeshaa jaraaca la yidhahdo maalinteedii waa meel kuufa kuufada ciraaq meel u dhow weeyaan jaracadu maalintaasaan imaadayoo faidaa rajulun baan maqlay fafaida rajul nin baan arkay jaalisun fadhiya nin baa fadhiya markaasaan faqultu waxaan idhi layuhraaqana alyowma maanta waxaa la daadin doonaa haahuna meeshan dimahu dhiig baa ku daadan doona maanta meeshan dhiig baan ku daadan doonaan idhi buyidhi faqaala wuxuu yidhi daaka rajulu ninkiiba wuxuu yidhi kalla maya wallahi ma ku dhaartay dhiigin daadanaynin qultu waxaan balaa wallahi waa daadan doonaa dhiig si wax u socdaan qaala kalla wallahi inuuna daadanaynin dhiig maanta qultu waxaan balaa wallahi wuu daadan doonaa qaala kalla wallahi waan ku dhaartay inuuna daadanaynin inahu warkaan kuu sheegaya dhaartayda aniga daliil baan u haysta anigu waa iska dhaaratae inahu laxadiidu rasuulilah xadiidkii nabiga calayh salaam baan u haystaa xadaanii uu ii sheegay meelaha goobaha iyo dagaalada ka dhici doonaan kuma jirta meeshan qultu waxaana biisa aljaliisu lii bisa waxaa baasle aljaliisu mid lala fadhiista lii aniga oo la fadhiisto anta adiga u baasle mundulio maanta idirba qofaan la fadhiista maanta adaa ugu baas badan oo u xun qof lala fadhiista matiid weliba macdii halaagta tasmacunii waxaad imaqlaysa ukhaalifuka dhaaranaya waqad samictahu waxaana maqashay min rasuulilah waa ka maqashay calayhi salaam oo falaa tanaal iga reemayse marka hore ma idhahe xadiid ma ayaa aamus ma idhahe inta aamurmaayaan doonaya xadiidu nabi aan ka hortegaayo waxaad iga reebi weyday markaan cadhooday meel cadhadeeda meela gaadhay yaa uma qultu naftayda waxaan is idhi anagaa isqanciyo o is aamusiye waxaan idhi maa hada alqadab war maxaad u cadhoonaysaa ninkan buu sheegay cilmiga maad weydiisid oo xadiidka ka caddaysatid faaqultu calayhi ninkii baan qaabilay wa asaluhu markaasaan weydiiyey oo inaanu su-aalaha weydiiye faida rajulu ninkii haddaan bii hoofiyeyeyba xudayfatu waa xudayfa bnyamaan xudayfa bnyamaan weeyaan fitanta iyo meelay ka dhacaysa qaabka u dhici o dhan ba loo sheegay marka dagaalkuna wuxuu ah cabsida uu ka qabo waxay ahayd yowmuljurcadan cumaan bin cafaan baa wuxuu soo magacaabay nin waali ah oo dhiisi ka noqda magaalada kuufa reer kuufa iyo reer ciraaqna mudaharaad bay qaadeen ninkaas saciid binu caas baa la dhihi jiray ayagana waxay calaamasaarteen oo magacawdeen abu muusa alashcari qoraal bay direen waxay dhaha abu anaga rabnaa inuu madax noo noqdee magaalada waali nooga noqdee nagu ogolow marka mudaharaadkii ay qaadeen reer ciraaq ninkii cusmaan ay ku qaadeen ciidanku watay tanuu leeyahay dagaal baa dhici ma dhici doono kadibna cumaan waa ku aqbalay abu muusa hani ahaaday madax baabun laa taquumu saacatu saacadda qyaa ma dhici doonto xataa yaxsira alfuraatu webiga furaad iyo ciraaq mara yaa wuxuu faydi doonaa can jabalin buur min dahabin dahaba webigiisi u qulqulaayay waxaa ka soo dhex bixi doonta biyiinta ka yaraadaan buur dahabin baa ka soo dhex bixi doonta markaasaa deena nin walba dahabka soo qaado dhihi xadana qutayba bnu saciid xadana yacquub yani ibn cabdiraxmaan alqaari an suhayl bin abi sahil can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal laa taquumu saaca ma dhici doon saacadda qiyaama xata yaxsara alfuraat webiga furaad layidhahdo ilaa uu ka fayda can jabalin buur min dahabin dahaba dahabkaas batroolka iyo waxaan hadda dahab waa lagu tilmaamaa marka buur buu dahaba ka soo dilaaci yaqtatilu nnaasu calayhi dadka ku dagaalami doona oo qolo walba waxay rabtaa inay meesha qabsato fa waxaa la dili min kulli miatin boqolkii soo dagaalgashada tiscatun wa tiscuun sagaaliyo sagaashan baa dhimanaysa wayaquulu kullu rajulin hal nin baa ka soxogo intuu soo helo soo cararaya soo xoogo dahaba wata wayaquulu kullu rajulin nin kasta wuxuu isdhahayaa subax marka dagaal kala gelayo oo minhu ayaga ka mida lacallii waa la dhimanayaa sagaaliyo sagaashan kolley way dhiman doontaaye lacallii waxaan rajaynaya akuun inaan noqdo ana ani alladii midka anjuu soo badbaada ka soo badbaadaya dahabka soo hela in ani noqdo yaa laga yaaba ikhtiyaar nasiib baa lagu dagaalami sagaaliyo sagaashan dhimanaysa hal soo badbaadaya balaayadaasa imaan doonta ka carara wey waxadaanii umayat bn bistaam xadana yaziid bn zuraycin xadana rux bn cubayd can suhayl bihada isnaa naxwa wazaada faqaala abi aabay baa wuxuu yidhi in ra'aytuhu in ra'aytahu haddaan aragto aabay baa wuxuugu yidhi buu leeyahay suhayl bin abi saalax wey abu saalixoo aabay wuxuugu yidhi in ra'aytahu igaarkaygiyo haddaad aragto falaa taqribanahu dhowaan haddaad aragto oo ciraaq oo laisku haysta iyo furaad oo dahab iyo budaro wax isku haysto ka carara u dhowaanine xadana abu mascuudin sahl bn cumaan xadana cuqba bn khaalid asakuni can cubaydlahi an khubayb bin cabdiraxmaan dagaalkii ciraaq iyo waxaan ogaa ee maraykan iyo taxaalufkii intaasoo xoolaah intaas waxaa loo jeeday batroolkeeda loo jeeday can qubayb bin cabdiraxmaan can xafs bni caasimin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yuushiku waxaa dhow alfuraatu wadhiga furaat an yaxsira inuu faydo oo banneeyo can kanzin kanzi oo min dahabin dahaba ka soo bixi faman xadaro qofkii xaadara oo goobjoog u noqdo arrintaa soo gaara falaa yaakhud minhu shay wax yuu ka qaadanin awsgeeriyeed wey oo wax lagu dhammaanaye oo igu dhowaanina xadaana sahl bn cumaan xadaana cuqba bn khaalid can cubaydilah can abi zina can cabdiraxman can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi yushiku waxaa dhawa alfuraato an yaxsira inuu fayd can jabal midaad faman xadarahu falaa yaxkud minhu shaya waxbaya ka soo qadan xadana abu kaamil fudayl bn xuseyn abu macan araqaash walafdi liabi macn qala xadaana khaalid bn xaarid xadaana cabdilxamiid bn jacfar aqbarana abi can sulayman bn yasaar can cabdillahi bn xaarid bn nawfa qaala kuntu waaqifan waxaan taagnaa maca ubay bnu kacab ubay bnu kacab baa meel la istaagay buu yidhi diin buu weydiinaya su-aalo waxbuu ka fadaysanaya faqaala wuxuu yidhi buu yidhi ubay laa yazaalu naasu dadku ka suuri maayaan mukhtalifatan inay khilaafsan tahay acnaaquhum luquntoodii fii dalabi dunya addunya raadinteed acnaaquhum luquntoodii baa iskhilaafsan dadka luquntooda waa madaxda madaxda iyo ru'asada iyo dadka indhaha u ah dadkaasaa iskhilaafi adduunna isku haystaan laa yazaalu naas ka suuri maayaan mukhtalifan inay iskhilaafsan yihiin acnaaquhum luquntooda iyo madaxdoodii iyo hormaankoodii fii dalabi dunya adduunya raadinteeda isku khilaafayaan qultu waxaan ihi min ajal waa runta way jirtaa haddabana hayse madaxdii qaala inii samictu rasuula allahi sala allah alay slam baa maqlo yaquulu leh yuushiku alfuraatu weligaa furaad waxaa dhawa yaxsinu inuu faydo can jabali min dahabin buur dahaba faidaa samica hadduu maqlo bihi naas dadku saaruu ilayh ku yaacayaan dahaba dilaaca markii la maqlo baa lagu didi fayaquulu man cindahu fayaquulu wuxuu leeyahay man cindahu dadkii dad baa deganaa oo ciraaq iyo furaad dad baa lahaaye markay ummadihii kale soo duulaan yaquulu man cinda dadkii deganaa eg deganaa waxay dhahayaan lain tarakna annaasa dadka haddaan dayno yaakhuduuna minhu waxay dhammaysanayaan dahabka yaakhuduuna inay qaataan haddaan dayno minu dahabka inay qaataan haddaan iska dayno layudhabanna bihi waa la wada qaadan kullii dhammaantiis waa la wada daldalan aan iska celinno dagaal baa bilaamanaya qaala fayaqtadiluuna caley waa ku dagaalamayaan fayuqtalu waa la dili min kulli maatin boqolkii qof ee dagaalka joogta icatun dagaal lagu hobta wey qaala abu kaamil fudayl fii xadiiihi qaala waqaftu ana wa ubay bnu kacb waxaan isla taagnayn fii dilli ujumi xasaan xasaan dayrkiisa hooskiisaan taagnayn xasaan binu haabit dayrkiisa ujum iyo udub oo daah labada waa isku mid waa xisniga iyo dayrka weeyaan ayaan taagnayn xadana cubayd bn yaciishi waisxaaq bn ibrahim walafdi licubayd qaala xadaana yaxya bn adin wsulaymaan bn mawla khaalid bn khaalid xadana zuhayr can suhayl bin abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam nabiga wuxuu yidhi manacat ilciraaq ciraaq diiday dirhamaha shilinkii dahabkaa iyo waqafiizaha koobadii raashinkeed wamanacat ishaamu shaamna diiday muddayaha labadooda midki laga qaari jiray wadiinaaraha shilinkii dahabkaha wamanacat misr misrna diiday irdabaha qudaheeda ayada raashinkaha wadiinaaraha diinaarkeeda diiday wucudtum waxaad ku noqoteen min xayu badatum meeshaad ka bilowdeen wucudtum waxaad ku noqoteen min xayu badatum meeshaad ka bilowdeen wucudtum waxaad ku noqoteen min xayu badatum shahida waxaa xaadiray calaa dalika warkaa nabiga uu sheegay calayhi salaam maqhraatida ka ahoo yaqiinsan laxmu abi hurayra abi hurayra hilibkiisa iyo wadamahu dhiiggiisa anigan abi hurayraa dhagahayga iyo jidhkayga iyo waxo dhan maxaadir buu ahaa yaqiintoona qalbiga ii gasha waan hubaa warkaa nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ka wada marka wuxuu ka hadlay rasuulka iyo shaam iyo masar dhulkaasagaa dhul jizyada laga qaaday muslimiinta ay xoog ku hayaan ayay ahaayeen wixii gaalaana jizyada bixiya la dhihi jiray iyo koodhiga bixiya wixii dee kalaana sakaday bixin jireen marka waxaa imaan doontaa qoladii ayaga ahayd inay islaamaan kol hadduu gaalkii jizyada laga qaadayo islaamana muslim jizya lagama qaado maalintuu islaamuu ka kor noqonaya xoolaad qaadaysen waa baaba'aya waa isku dhammaatay waa lagu fasiray waxaa lagu fasiray ma ahee waxaad ku taagnaataan marka dambe madaxay kor u qaadi xoogoodaa la tusi dagaal bay qaadi waxaan bixinayna malay dhahayaan kadib dagaalkooda iyo xooggoodii baa xoogaysanaya idinka waxaad dib ugu noqoteen meeshaad ka bilowdeen diinta oo hurbadii ah ayaa dib ugu noqoteen iyo awood la'aantii badaa diinu hariiban fasayacuudu hariibanbada siduu ku bilowda qariibnimadu ku laabanaya labadaa tafsiirba waa la dhigaa baabun fii fatxi qustundiniya magaalada qustundiniya la yidhahdo caasimadda reer rumway furashada la furan doonuu nabigu sii sheegay wa khuruuju dajaal masiixu dijaal qabasoo bixitaanka uu soo bixi doona wa nusuulu ciisa bna maryam nabi ciise soo degidiisa intaasaa laga sheekaynaya qala xadana suhayl bn xarb xadana mucala bn mansur xadana sulayman bn bel xadana suhayl bn abi sal an abihi an abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay waslam qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhici doonto xataa yanzila aruumu reer ruum waa yurubka nimanka hadda la dhaaway yurub yaa waxay degi doonaan bil acmaaq acmaaq bay degi doonaan waa meel xarab iyo dimishqi iyo eh, suuriya ku taala wey aw bidaabiqimay degi doonaan fayakhruju ilayhim waxaa usoo bixi doona jeyshun ciidan min almadiinati looga soo baxi doonaan daabiq iyo acmaaq waa qaryooyin yaryarahe magaalada weyneeda kor fadhiyana xalab aheed ama dimishqi iyo ciidan muslimiinoo difaacaya ayaa usoo bixi doona min khiyaari ahli lardi yowmaydin dadkaa usoo baxayae reer rum ka hortegi khiyaari ahli lard ehluardaha kuwa ugu khiyaarsan wey yoma maanta ugu fiican ugu khiyaarsan wey faidaa tasaafuu markay isku saftaan muslimiintii gaaladii qaarat iruum ruum baa waxay dhahayaan farriq fasud bay isticmaalayaan kala geeodeena ugaaro qaalat iruum waxay dhihi khalluu baynana annaga iyo isku kaanadaya idinkoo dhan inima jeedno muslim oo dhan ooma jeednee khalluu baynana annaga iyo wa aladiina kuwa isku kaanadaaya sabow mina ah, annagana qafaashay kuwii annaga naga qafaashay nala dagaalamay dagaalna dhex maray ciidamo iyo qafaal iyo muxuua ah maxaabiis naga haysta kuwa annaga isku kaadayey nuqaatil aan u dagaalanay waxaa kaloo xarakeeyaa subuu subuu haddaad tidhahda waa kuwii intii la qafaashay annaga naga soo jeeda kadib de haddana bilaabay annaga nala dagaalamaan subuu awalan uma sabow mina anaga haddanna qafaasheen oo dagaal nagu qaadeen nuqaatilum kuwaasaan la dagaalana nimanba dagaal naga dhexeeyaa muslim oo dhan anaga uma jeedno muslim dagaal kuma hayno colla uma nihin muslim niman gaara ah oo magac leh ayaan weerar ku nahay nadaaya saasay dhahayaan fayaquulu lmuslimuun waxay waayahay dhahaanba oo ay dhiibaan muslimiintaba oo kooxda maalin baabiyaan dowla heblan ujeednaayoo irhaabi oo kada oo hubbay haystaanoo qardama kala siiyaba kuwa kale haddana lagu habsanaya kuwa kale haddana laa wallaahi wallahi baanan yeelayn laa nukhallii inaanan isku kiindaynaynin oo isku kiin khaaliyeelin baynakum idinka iyo wa noo dhaafayno ka eedayna cunaynin fayuqaatiluuna markaasay la dagaalamayaan saf muslimi saf gaalaba noqon fayanhazimu waxaa jabi uluun saddex meeloodoo meel ciidanka muslimkeed waa jabaya waa cararayaan way isaxabayaan laa yatuubu llahu ilahay ka toobad aqbali maayo calayhim abadda dadkaa cararay ee zaxfiga la yimid waman yuwalihi waman yudbiru bay noqdeenoo kuwa ayaga ilahay toobad ka aqbali maayo wayuqtalu waxaa lalayn uluuuhum saddex meeloodoo meel ciidankii dagaalkiiba ku dhammaanaya afdalu shuhadaabu ku tilmaamay kuwaana shuhada kuwa ugu fadli badan cinda allah wayaftatiu ulu ulukii kale soo haray ayaa meeshii u haraya oo furanaya oo cawlka jabinaya laa yuftanuuna abada dir damba loo fidnan mahayo oo cadow maarata kusoo duuli maayo dhibaatana ku geysan maayo fayaftatiuun dagaalkii bay sii wadayaan waxay furanayaan qusandiini magaalada qusandiini la yihahdo fa baynamaa hum ayagoo yaqtasimuuna alghanaa'im ayagoo intay dhulka qabsadeen qaniimadii qaybsanaya xoolihii gaalada ka qaatee qaybsanaya qad callaquu sudhay suyuufahum seefahooda bizaytuun geedihii zaytuunka intay sudheen ee shaam iyo carada iyo ku yaallay oo xoraysteen ayagoo sudhay seefahoodii iyo hubkoodii id saaxa waxaa dhawaaqaya fiihim dhaxdooda shaydaan shaydaan baa dhaxdooda ka dhawaaqi ina almasiixa masiixi dajaal qad khalafakum wuxuu inii daba maray fii ahlikum reerkiinnii masiixu dajaal baa soo baxay waxoo dhan ba waa laga daray ayuu dhawaaqaya shaydaankii fayakhrujuuna markaasay kasoo soo insaxaabayaan soo baxayaan wadalika qayladaasna baadin waa been baaweya waba kama jiro weli ma soo bixin waa soo soo bixi doonaa mar dhow faida markay imaadaan ashaam shaam markay dib ugu soo noqdaan ciidamihii muslimiinta kharaja marka kadib uu soo baxaya fa baynamaa hum ayagoo yuciduuna lilqitaal ayagoo dagaalkii masixudijaale la gelayan isku diyaarinaya yusawuuna sufuufan salaaddii intii la gaaray salaaddii sufuuftii simaaya id uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay cafwan <clears throat> fa baynamaa hum ayagoo yuciiduuna lilqitaal isku diyaarinaya oo yusawiuna sufuufa sufuuftii dagaalka diyaarsanaya id uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay uqiimati salaa fayanzilu ciisa bnu maryam baa soo degaaya salaaddii oo loo istaagay marka hor dagaal baa la isku diyaarinaya waqti baa la gaala aan tukana la yidhi salaaddii haddii loo istaagay nabi ciisa baa soo degayba ah, dimishqi buu ka soo degi doonaa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam minaarat dimishqi buu ka soo degi doonaa fayanzilu ciisa bnu maryam calayhi salaam baa soo degay faamahum markaasuu imaamu noqday amahum ta salaaddii maa ogow riwaayo kalaa diiday amahum qiyaadadii iyo hogaankii ciidanka iyo dagaalgelinta iyo cawliska baacinta iyo masiixudajaal baacsashadiisa arrintaasoo ciise nabi ciise calayhi salaam hogaaminaya ama imaamkii salaada mahdiga ayaa imaama almahdi ninkaasaa imaama wuxuu dhihi doonaa imaamukum fiikum buu dhihi doonaa nageli marka la salaada ciise calayhi salaam fa wuu hogaaminaya wey faidaa ra'aahu markuu arko ciise caduwullaahi cadow ilahay masiixudijaal ah carada fidneynayo magaalo kasta galay makiya madiine mooyeene markuu masiixudijaal uu arko nabi ciise oo soo degay u arko daaba wuu dhalaali kamaa yaduubu milxu cusbada sida ugu dhalaasho filmaa biyaha falow tarakahu hadduu iskaba dayn lahaa ciise oo waxba una cayrsanin landaaba wuu dhalaali lahaa xataa yahlika ilah ka dhinto walaakin dayn mahayo yaqtuluhu intuu ka daba tago yaqtuluhu allahu ilahay ku dilaya biyadii ciise gacantiisa fa muslimiintii oo rafaasan oo ninkan uu kariyey masiixudijaala wuxuu tusayaa damahu dhiiggiisii fii xadbati waranku kusoo diluu tusayaa masiixudijaal waa la dilay waa u dhammaatay ogaada buu leeh ayaguu ku qancinaya fitantuku xaaladaha waa weyn yihiin marka ciisada waxaa soo baxaya haddana juuju maajuuj baa soo bixi doona way isdaba socdaan baabu taquumu saaca saacadda qiyaama dhici doonta waruumu ruum oo aktaru naas dadka ugu badan reer yurub oo adduunka dadka ugu badan gaalada ama muxuu aha kiristaanka ugu badan ayuu qiyaamaha dhici doona ayuu nabiga alai salam yidhi xadana cabdimalik bn shucayb bn leyt xadana cabdlahi bn wahb cabdulahi bn wahb akhbarani leyt bn sacdin xadana musa bn cali can abihi qaal qaala almustawrid lqurashi wuxuu yidhi cinda cumar qaala wuxuu yidhi cinda camr bn caas camr bn caas agtiisa sawajer wuxuu yidhi mustawrid baa dhahaya samictu rasuul allah nabiga alay slam baan maqlay yaquulu isagoo le taquumu saaca saacadda qiyama oo dhici doonta waruumu ruum oo akaru naas dadka ogu badan oo <clears throat> markay dadka ay qiyaamaha dhaci doonto muslim maba joogaba joogo ruum oo markaasi dadkoo gaalo wada noqday wixii markaa muslimaha la qaaday mooyeene nafta laga qaaday ma inta kale gaalo ay yihiin roor ruumna ay ugu badan yihiin ayaa qiyaamaha dhici doona wy faqaala lahu camar camar baa wuxuu yidhi waa ninkii camar binu caasa ay dhegaysanayeen mustawrid oo saxaabiga ahaa absir u fiirso maa taquul waxaad leedahay warkan aad leedahay u fiirso qaala wuxuu yidhi mustawrid aquulu waxaan leeyahay maa samictu waxaan ka maqlay min rasuulillah nabiga calayh salam ma anigu sheeg wax kale ma sheegin qaala lain qulta dalika haddaad sidaa tidhi oo reer ruum ku sheegtay sidaa ina fiihim waxaa dhexdooda ahaaday reer ruum la khisaalan xaalado arbacan afara afar xaalay leeyihiin oo lagu ammaanay reer ruum ama reer yurub inahum la axlamu nnaas dadka kuwa ugu sabir badan weeye ugu dulqaad badan cinda fitnati markay balaayo iyo dhibaato dhacdo waa sacon kuwa ugu degdeg badan weeye ifaaqatan soo noqoshada bacd musiiba markay musiibo dhacdo ama ay muxuu ahaa dhibaato iyo balaayo ku habsatana dadka u soo baraarug dhow ee dib u kabashada xaggeeda usoo kabasho dhow weeyaan asracum ifaaqatan kuwa usoo miyirsi iyo muxuu kabasho dhow bacda musiibatin musiiba markay ku dhacda kadib waw kuwa ugu degdeg badan wey karatan soo rogaal celinta bacda faratin markay cararaan kadib dib soo noqoshadana waa ku dheerayaan wa khayruhum kuwa ugu khayr badan wey limiskiinin qof miskiina waxba haysan iyo wayatiimin adoon iyo wadaciifin dad qof daran dad u teeteeya wax u taro u hadla kuwa ugu dhoweeyaanoo qaxootigooda artiraashin bixinta wa khaamisatun mid shanaama way leeyihiin xasanatun fiican jamiilatun quruxsan oo waa maxay wa amnacum waa kuwa ugu reebid badan min dulmil muluuki boqorada iyo madaxda dulmigooda madaxdooda dulmi iyo inay dadku amartaagleeyaan ma ogolo sanka ka gelayaan intaasoo tilmaana waa leeyihiin dee gaaladu waxa weye sifaadna waa leeyihiin fiican kuwa xunna waa leeyihiin marka waxaa weeyaan qur-aanka waa sheegay latajidanna ashadda annaasi cadaawatan cadaawat aladiina aamanuu yahuuda waladiina ashrakuu walatajidanna aqrabahum mawadata liladiina aamanuu aladiina qaluu inna nasaara dalika biana minhum qisiisiina waruhbaana waanhum laa yastakbiruun yaa lagu ammaanay isma kibriyaan xadadina xasan bin yaxya tujiibi marka cumuum weeyaan dhibaato badanna muslimiinta way u geystaan sharkooda waa badan yahay xaalaadka qaar iyo waqtiyaha qaar inay tahay waa dhici karta xarmana bnu yaxya tujiibi qala xadadna cabdullah bn wahbin xadadna abu shurayxin ana cabdalkariim bn xaaris xadaahu ana mustawrid quraysh qaala samictu rasuula nabiga alayh salam baan maqlay yaquulu leh taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta waruuma akharu naas reer ruum iyo mareer yuruba dadka ugu badan inta dowladda kusii biiraysa waa aragtaa yurub baan rabnaadu ku hay qaala fabalaqa dalika camr bnu caas baa warkii gaaray faqaala wuxuu yidhi maa hadihi alaxaadiiu mustawridow waxay yihiin wararkan allatii tudkaru lagaa sheegaya canka xaggaada annaka adigu inaad taquuluha ka warinayso can rasuulillah nabiga calayi salam maxay yihiin faqaala lahu lmustanid wuxuu yidhi qultu waxaan idhi oo keliya alladii wixii aan samictu ka maqlay min rasuulillah nabiga calayhi salaam qaala faqaala camar baa wuxuu yidhi lain qulta dalika inahu nimankaa reer ruum laa axlamu nnaas dadka kuwa ugu dulqaad badan weeye cinda fitnatin wa ajbaru nnaas dadka kuwa ugu kabasho badan weye cinda musiiba musiiba markay dhacdaan dadka u soo horreeya soo karta weeyaan wa khayru nnaas dadka kuwa ugu khayr badan weye limasaakiinihim masaakiintoodiiyo waducafaahim dadkooda tabarta daran kuwa ugu khayr badana ugu roon weeyaan baabu iqbaal ruumi fii karat اlqatli cinda khuruuji dajaal iqbaal ruum ruum waxaa qaabili doonta oo la qaabili doona fii karat اlqatli dil badan cinda khuruuji dajaal dajaal markuu soo baxaayo dagaal badan iyo dil badan baa qabsan doona reer ruum xadana abubakr bin abi shayba wcali bn xujar kilahma can ibni culayata walafd ibni xujar xadana ismaaciil bin ibraahim can ayuub can xumayd bin hilaal can abi qataada alcadawi can yusayr bin jaabirin yusayr ayaa meesha la yihi busayr imaan qaala haajat riixun dabeel baa kacday haajad waxaa kacday oo dhabatay riixun dabeel xamraau guduudan bilkuufati magaalada kuufa dabeel guduudan baa kacday oon la aqoon jirin fa ja'a rajulu nin baa yimid laysa lahu una u sugnaanin hijiira halhays iyo hadalhayn kale ilaa yaa cabdallaahi ibnu mascuud ja'at isaaca intaasoo hadalhayskiisa noqday hijiiruhu waxaa weeye daydan linsaan qofka wuxuu ku celceliya hadalhays u noqda ayaa hijiira la yidhahdaa wax kaloo ku hadlaayo ma jirto waxa uu ku hadlaayo waxaa weeyaanun yaa cabdallaahi bn mascuud cabdullahi bn mascuudow jaa'ati saaca saacadda qiyaamaa timid dabeeshan socota waa qiyaamihii oo buunkii la fufay wey ayuu yidhi qaala faqacada cabdullahi bn mascuudna ardadiisii udhex fadhiyaa gurigiisii waa la joogaa faqacada waa fadhiistay cabdullahi bn mascuud wa kaana mutakiyan waa dangiigay faqaala wuxuu yidhi ina saaca saacadda qiyaama laa taquum ma dhici doonto xataa laa yuqsama ilaa aan la qaybsanin miiraaun wax dhaxala walaa yufrax aan lagu farxin biqaniimatin wax qaniina xilli ilaa laga gaaro dhaxal aan la qaybsanaynin qof baa dhiman xoolihiisa wax qaybsan ma jirto walaa yufrax biqaniima qaniimo iyo gaalada markii laga adkaado limin la helo xoolahooda in lagu farxa soo loo arki jirin laa yufrax biqaniima qaniimana lagu farxayo labada waqti xaalad ilaa ilaah aad aragtaan qiyaamo dhici doonto uma qaala biyadihi gacantiisu wuxuu ku ishaaray haakada xagga wanaxaaha wuxuu u taagay naxwa shaam xagga shaam buu gacantiisa u fiiqay gacantu u taagay faqaala wuxuu yidhi caduwun col yaa yajmacuuna soo aruuri doona gaalo ah biahliislaam muslimiinta usoo aruuri doonaan wayajmacu lahum ahlulislaam ahluislaamkana ayagana u soo aruuri doonaan iska celin iska caabin bilaabi doonaan qultu waxaan idhi bu yidhi halka markuu marayo alruuma tacni ma reer ruum baa u wadda cadow aad sheegayso qaala nacam haa watakuunu waxaa ahaan doonta cinda dakum alqitaal dagaalka weyn ee muslimiinta ay isku dhici doonaan riddatun shadiida ayaa dhici doonta yacni rogaan celin fara badan isku nuunuqad fara badan ayaa imaan doonta ama radda isku noqod badan baa imaan doonoo in badan baa laisku laalaaban oo lasu laalaaban oo lasu laalaaban dagaal aan istaagaynin ayaa dhex mari doona fayashtaridu almuslimuun yashtaridu lmuslimuuna muslimiintaa shurdaystan shurdanta shurday shurdaysanayaan yashtarid shuruud maaha ogow yashtaridu almuslimuun muslimiintu waxay bixinayaan shurdatan ciidan kooban yay lilmowti geeri u diyaarinayaan laa tarjicu aan soo noqonaynin ilaa haalibatan inay adkaata mooyeen waxay leeyihiin dagaalkii safkar safka u dhammaan waaye koox yaroo camaliyaad fuliya oo kooxa aan bixinno shurda koox yar baa la bixin doonaa lilmowti soo dhammaada laleeyahay ama guusha keena ciidankii kalena waa daba taagan yahan yashtaridu lmuslimuuna muslimiinta waxay bixin doonaan shurdatan ciidan kooban lilmowti inay dhintaan laa tarjucaan soo noqonin ilaa haaliba inay adkaadaan mooyeen fayaqhtatiluun markaasaa waxay dagaalamayaan ayagii iyo kuwii gaalo usoo bixiyeen xataa yaxjuza baynahum dhaxdooda waxaa kala teedi oo kala dhexgeli alleyla habeenkii siday isku laynayaan baa habeenkii waa dhexgalaya fayafiu haaulaai wa haaulaa ciidan weynihi wey labada ciidane ruum iyo muslimiintaha mid walba waxay u noqonayaan xeradoodii iyo saldhigoodii kullun mid walbaba hayru qaalibin asagoo mid adkaaday uusan jirin waa ciidankii weynaa ogow shurdadii maaha amaa shurdada xaggee ku dambaysa isku bixiyey watafna shurda ciidankii laisku bixiyeyna waa isku baaba'een nag ba isku noqdeen ciidan weynihii nin walba meeshiisuu ku laabtay wax adkaadayna ma jiro kadib haddana ciidan laisku soo saari uma yashtaridu lmuslimuuna waxay usoo bixinayaan shurdatan ciidan haddana limowti koox kale haddana inay dhammaadaan mooyeene ama laa tarjicu soo noqonin ilaa haaliba inay adkaadaan ama ay dhammaadaan mooyane soo laabanaynin baa la bixin kuwa kalena inbay usoo baxsanayan ayagona usoo bixinayaan fayakhtatiluuna intaana dagaalamaysa xataa yaxjuza baynahum dhexdooda waxaa kala tayd alleylu habeenkii fayafiu haaulaa'i ciidankii muslimiinta waa gadoomaya haaulaa'i kuwan waxaa loo kala guranayaa saldhiggii weynaaya meelihii la kala deganaa kullun mid walbao muslimiinta iyo gaalada hayru haalibin mid adkaaday hayrkii wax adkaaday ma jirto ama kooxdii la bixiye away watafna shurdatu kooxdii waa isku dhammaatay uma yashtaridu lmuslimuun muslimiintu haddana waxay bixinayaan shurdata lilmowti koox geeriba ugu dalagalay waartuuji aan soo noqonaynin ilaa qaaliba ina adkaadaan mooyaane fayaqtatiluuna waa dagaalaman xataa yumsuu ilaa ay gabalka u dhacoo galabaystaan fayafiihu haaulaahi kuwan waa noqonayan haaulaahi kuwan waa kala labanaya lada ciidan kullun hayru qaalibin midna ma adkaanin watafna shurda kooxdiina waa isku dhammaatay faida kaana yowmu raabic maalinta afaraad markii la gaaro koox la bixin ma jirtee mahada ilayhim wax u hinqan dhammaantood muslimiinta xaggooda mahada waxaa hinqan ilayhim gaalada xaggooda baqiyatu ahliislaam muslimiinta inta soo hadhay waa hal mar wada kacaya dagaalkii bay gelayaan fayajcalu llahu ilahay wuxuu u yeelayaa jacala allahu ilahay wuxuu yeelayaa addabara halaag alayhim gaalada gaaladii baa laga adkaanayo halaagii xagga gaaladu daa'iratu saw ayaa ku wareegaysa fayaqtuluuna muslimiinta waxay laynayaan maqtalatan layn dagaal weyn ayaa dhacaya lagu baabay ima qaala inuu yidhi laa yuraa aan la arkin miluha dagaal isagoo kale aan la arkin waimaa qaala lam yura lama arkin miluha iyagoo kale xataa ina daa'ira dagaalka weynankiisa iyo dadka la laayay farabadnadiisa xataa ina daa'ira shimirka layamuru intuu buubu wuxuu marayaa bijanabaatihim dhinacan yuu ka buubi famaa yukhalifuhu ma gadaal marayo xataa yakhira mayita meeluu ku dega markuu waayo ayuu ganac go' usoo dhimanaya xataa maa yukhalifuhum ma gadaal marayo xataa yakhira ilaahu kasoo dhaco kasoo hoogto mayitan isagoo bakhtiyey ayuu soo dhacaya fayactaadu banuu ab markaasaa dagaak markuu dhammaado in yar baa soo hadhay ummaddii waa la baaba yactaadu waxaa isku xisaabtirsan oo istirin banuul abi aabba carruurtiis qows yaroo jirib oo reehebe la yidhaahdo ayaa waxay le warbaa anstirino waxa naga dhintay iyo waxaa nool aanstirinno yactaadu banuul abi aabbo carruurtiisi ay ku abtirsanayeen ayaa istirin kaanuu miata boqol gaari jiray falaa yajiduuna hadday istiriyaan ma helayaan baqiya minhum inuu ka soo haray ila arajulu waaxid halnima ka haray qowskii reehebela halnima ka soo haray fa biayi aniimatin aniimo tee ah yaa yufraxu ugu farxaya meeshaa qaniimo lagu farxa miyaa taalla ow amase ayu miiraain dadkii dhammaaday dhaxalkooda awey ayu miiraain dhaxalkeeba yuqaasamu la qaybsananimaaba yaa soo harey fa baynamaa hum kadalika ayagoo sidaasa yastamicuu waxay maqlayaan biba'sin dagaal huwa akbaru ka weyn min dalika dagaalkay ku dhammaadeen fajaa'ahumu sariiqu qayla imaanaysa ina dajaala masiixu dajaal qad khalafahum wuxuu gadaal maray fii daraarihim carruurtoodii buu dabamaray wardajaal baa soo baxay oo carruurtii reerihii dabamaray markaasay fa waxay firdhinayaan iska daadinayaan maa fii aydiihim gacmahooda waxay ku jira xoolahaana halkii baa lagaa dhaqaaqi wayuqbiluuna waxay soo qaadanayaan carruurtii xaasaskii reerahoodii fayabcaثuuna casharatan toban baa la dirayaa fawaarisa fardafuulah daliicatan ilaalaah toban ilaalada fardafuul ay dirayaan o dhayan ruux la sheegi noo sabidhaamiya qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi innii la acrifu waxaan garanaya asmaa'ahum magacyaashooda wa asmaa'a aabbaa'ihim aabbayaashood magacyahooda iyo alwaana khuyuurihim fardahooda midabadoodii hum khayru fawaarisa fardafuul kuwa ugu khayr badan weeye calaa dahri ardi arlada dusheeda ahada yowmaydi maalinta oo min khayri fawaarisa fardafuulayaal iyo farsalayaal kuwa ugu khayr badan bay ka mid yihiin calaa dahri alardi ardada korkeeda ahada yowmaydi maalintaas waxaad arkaysaa xadiista waxay ka hadlaysaa adduunku waa dhalangadoomaya hadda soo dabaabaad iyo diyaarada iyo madaafic iyo nucleer lama samaysanin dib baa loo noqon doonaa fardi iyo waxaa lagu noqon waran iyo xerbaa lagu noqon doonaa wamaa dalika cala allahi bicasiis tiknolojiyado dhan baa intay istaagto wada qallafto istaagto yaa dib deenada waa lagu noqon doonaa qaabkii hore iyo fardo arowrin walidalika nabiga calayh salaam yidhi alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayr alajru walmaqnama ila yowmi alqiyama fardiyaa dib lagu laaban doonaa qaala ibn abi shayba fii riwaayati can usayr bn jaabir usayr buu yidhi وxadثnي محمد بن عubayd الغwrي qال xadثna حmاd بن زayd عن أyوب عن حmayd بن هiلاal عن أbي qتاadة عن يusير بن jaabirin qaal kuntu cinda iبni mascuud baan joogay fahabat riixun xamrاء dabeel gududan baa dhabatay wasaaق الxadيiث bnaxو xadيiث iبni culayata atam وأشبع ibnu culaya xadiidkiisa ka taamsan oo ka baarta waasacsan oo ka faahfaahin badan ayuu ku leeyahay mid kale mutaabicinay وxadana shayban haddaad dib ugu noqoto waad arkaysaa ibnu culaya qofka ka warinay وxadana shayban بن faruuqa xadana sulayman ibn mugiira xadana xumayd can ibni hilaal can abi qataada can usayd bni jaabirin qaal kuntu waxaan ahaa fii beyti cabdilahi bn mascuud gurigiisaan joogay wabaytu mal'aan gurigu waa buuxaa dadkii waa iskugu imaanaya dalabatulcilmigii cabdillahi bn mascuud waa saxaabi jaliila qaala fahaajat riixun xamraa dabool guudan baa kacday bilkuufa fadakar naxwu xadiidi ibni culaya ibnu culaya xadiidkiisoo kale ayuu sheegay ismaaciil bn culaya ismaciil bin ibraahim ayaa la yidhahda waxaan soo martay ismaaciil bin ibraahim ibnu culaya allahay waa ismaaciil bin ibraahim ayuu bur ka warinaya ayuu bin abi tamiim asakhtayaani ayuu ka warinaya ayb marka dadka xamaad binu zaydkaas riwaayada hore xamaad binu zayd wey ah wax mutaabicinaya ee luleeyahay xadiid ibnu culaya atam wa ashbac min xadiid xamaad binu zayd can ayuba can xumayd binu hilaal can abi qataada kan dambe se isagu waa mutaabacada waa naaqiso oo xumayd binu hilaal weeyaan can sulaymaan waxau jira sulaymaan ibnu mugiira ayaa mutaabicinaya waa mutaabacadiisa waa qaasira xumayd buu ka wariyay meesha ayuub inuu ka wariye la rabay marka waa ayuub iyo ninka la yihahdo xumayd baa isku meel dhacsan can abi qataada can abi usayd binu jaabir baabu wuxuu ku saabsan yahay maa yakuunu min futuuxaati lmuslimiin muslimiinta furashooyinka ay magaalooyin iyo dholal ay furan doonaan qabla dajaal dajaal intuunan imaanin dajaal intuunan imaanin dagaal iyo fitan iyo dhibaatada way socon dagaalka udhexeeya muslimiinta iyo gaaladana dhammaan mayso ilaa qiyaama saaca socon ilaa dajaal uu ka imaado oo ciise ka soo dega alayh salaam xadana qutayb binu saciid xadana jariir can cabdilmalik bni cumayrin can jaabir bni samura can naafic bni cutba qaala kuna maca rasuuli nabiga calayh salaam baan la socon la joognay fii qaswati duulaan faqaal faata nabiya nabiga calayh salam waxa u yimid waxaa nabigu u yimid qoomu dad min qibali almaqrib maqrib almadiina magaalada madiina maqrib agge qorax udhaceeda ayaa laga hadlayaa maqrib xaggeeda iyo dad oga imaadeen socda calayhim korkooda uu yahay hiyaabu suuf dhar suuf laga sameeyey bay qabaan acraabtiiyo reer baadiyaha inta badan xidhan jira dharkaasi fa waafaquuhu nabiga calay salaam waxay ogu imaadeen ooy ka heleen oo waafaqeen cinda akama isagoo meel dalcada ama taag ah isagoo ku taagan ayay nabiga ugu yimaadeen nimanka ayaga ee maqrib ka yimid fa ayaga oo la qiyaamun la taagan nabiga wa rasuulullah nabiga calay salaamna qaaciduu u fadhiyo ayagaa u yimid nabigoo fadhiya ayagana kor taagan yihiin qaala wuxuu yidhi saxaabigu saxaabiga xadiidka warinaayo oo ah naafic binu cutba wuxuu yidhi ayagoo kortaataaga nabigana uu fadhiyo faqaala lii nafsii naftayda waxay gu tiri anigaa isla sheekaysto waxaan tidhi i'tii nimankaa nabiga la fadhiya la taagan u tag faqum kala dhex istaag baynahum ayaga iyo baynahu nabiga ila waddanku waddan colaadeed wey inay cadowba yihiin baa dhici karta laa yaktaaluuna yna uus xawaaline laa yaqtuluuna yna diline ikhtiyaalka waxaa la yidhaha qatl khufyi dagaalka khufyada qirada yaa waxaa la dhaha ikhtiyaal yayna diline nabiga alay slam kala dhexgal qaala uma qultu haddana waxaan is lama isqabtoo lacalahu najiyun ma laga yaaba inuu faqaayo macahum ayaga la faqaayo war u gaara iyo sir ay ka war hadlayaan oo showrayaan ma laga yaabaa wuu isqabtay haddana waa soo caraabiyayoo wuxuu i faataytum waan u imaaday faqumtu waan istaagay baynahum wa baynah ayagiyo nabiga kala dhex istaagay alay salaam qaala faxafidtu waxaan ka xafidiyey minhu nabiga calayh salaam arbaca kalamaat afar kelima acudhunna waan tirinaya fii yaddi gacanteeda ku tirinaya afar kelima qaala wuxuu nabigu ui taqzuuna waa doontaan nimankan man muslimiin ay ahaayeen acraba hadaane taqzuuna muslimiinta o buu ka hadlaya nabigu taqzuuna ayuha almuslimuun waa duuli doontaan jaziirat alcarab baad ku duuli doontaan fayaftaxuha allahu ilah baa inii furi doona carab jaziiratu carab o dhan gacanta muslimiinta geli doontaa waa sidii dhacday uma farisa baad ku duuli doontaanoo fayaftaxu allahu ilah baa inii furi doona ciraaq iyo eeraan dhulkaas o dhan gacanta lagu dhigay uma taqsuuna ruum ruum baa ku duuli doona shaam dhulkaas dhan baa ka sifayn doontaan fayaftax allahu calayha bayna furi doona uma taqsuuna dajaal dujaal baa ka hortegi doontaan la dagaalami doontaan fayaftax allahu ilahi bayna furi oo nabi ciisaaba dili doona qaala faqaala naaficun yaa jaabir laa nara dajaala yakhruju xataa taftaxu naafic baa wuxuu yidhi jaabirow warkan haddaan dhagaysanay marka xadiidkan laa nara dajaal ma aragno yakhrujuna soo bixi doono xataa tuftaxa ruum ilaa ruum laga furto oo dhulkaas oo laga sifeeyo kadib uu dajaal soo degi doona baabun fi laayaati alatii takuunu qabla saaca saacadda qiyaama horteed calaamooyinka ka horeeya waaweyn ayaa laga hadlaya loo mari doona laga hadli doonaa xaddatna abu khaysamata zuhayr bn xarb waisxaaq bn ibrahim wibn abi cumar almaki walafd lizuhayr qaala isxaaq barna waqaala akharani xadaana sufyaan bn cuyayna can furaat wuu ka wariyey furaat alqazaas can abi dufayl caamir bn waafira can xudayfata bn asiid alghifaari qaala wuxuu yihi xudayfa iطalaca nabiyu nabiga calayh salaam baana soo fiiriyey calayna korka annaga wanaxnu natadaakar annagoo sheekaysanayno oo qiyaamaha ka sheekaysanayno nabiga gorafo kor u saaraaye musaa noo soo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi maa tadaakaruun maxaad ka sheekaysanaysaan ood mudaakaraynaysaano isweydiinaysaan qaaluu nadkuru saaca saacadda qiyaamaan xusaynaa oon ka sheekaysanaynaa qaala nabigu wuxuu yidhi innahaa saacadda qiyaama lan taquumu ma dhici doonto xataa tarawna ilaad ka aragtaan qablaha horteed cashra aayaad toban aayadood oo waaweyn oo isdaba socota ilaa ayaad ka aragtaan qiyaamaha ma dhici doonto fadakara dukhaan qiiq buu sheegay nabiga alai slam diqiiqa xadiid ibnu sacud waa soo maray inuu wax hore oo dhacay oo ahaa laakiin qolada ku doonaysa waa dambeeya oo gadaalbu ka imaan doonaa xadiid kale deliishanaya wadajaal dajaalna waa imaan doona ko wadaabatu ilaa daabada ay ka imaato daabat lardi waida waqaca alqawlu calayhim akhrajnaa lahum daabatan min alardi tukallimuhum daabad inta ka soo baxdo safa iyo meelaha ka soo baxdo dadka calaamayn ka muslimkana muslim ku qori ka gaalkana gaal ku qoraysa toobadda waa la xidhay wadaaba waduluuca shamsi qoraxdoo ka soo baxdo min maqriba meesha u dhacdo wanusuuli ciisa ibni maryam nabi ciise soo degidiisa wayaajuuja wamaajuuj oo soo fakada waalaatatu khusuuf saddex jeer oo saddex meel oo dhulka dadka lala gooyo khasfun bilmashriq dhulgoynta koowaad waxay ka dhalan doontaa qorax ka soo bax wa khasfun midka kalena bilmaqrib ka dhici doona wa khasfun bijaziirati carab u ka dhici doona wa aakhiru dalika waxaa u dambeeya calaamooyinka waaweyn qiyaamaha naarun waa dab takhruju ka ay ka soo bixi doontaa tadqudu nnaas dadkay kaxeen ilaa maxsharihim meesha iskugu imaanayaane maxsharka oo shaam ah halkaasay iskugu keenaysaa xaddaana cubaydullah bn mucaad alcambari xadaana abi xadaana shub can furat alqazaaz can abi dufayl can abi sarixata xudayfata bnu asiidaha qaala kaana nabiyu nabiga alay slam wuxuu aha fii qurfatin meel qurfa oo taaga meel kore oo mashrubana waa la dhahaaye ayuu sarraa wanaxnu asfala min annagana waan ka hoseynay faalaca ilayna intuusaa noo soo hanqalocsoo noo soo fiiriyey faqaala yidhi maa tadkuruun maxaa sheegaysaanoo ka sheekaysanaysaan qulnaa asaaca waan ka sheekaysana saacadda qiyaamo qaala ina saacata qiyaamuhu laa takuun ma dhacaysa xataa takuuna cashru aayaat toban aayadood ilaa ka harataan calaamo waaweyn khasfun bilmashriqi dhulkoo laisla gooyo oo mashriq ka dhaca wa khasfun bilmaqhribi iyo wa khasfun bijaziirati carab waduqaan qiiq kaca oo muslimiintana hargab ku noqdo gaaladana nina ka dhiga waa tafsiirkii ibnu mascuud ka carooday wey kii kalena weya wuu horreeyey wadajaalu dajaal iyo wadaabat lardi ardada daabadeeda dadka calaamayn doonta wayaajuuju wamaajuuj waduruuxu shamsi min maqribiha wanaaru takhruju min qaari cadan cadan salkeeda ka soo bixi doonta magaalada cadan yira yaman ku taalla tarxalu nnaas dadkay raraysaa dadkay rari oo tarxiili qaala shacbu xadana cabdulcaziiz ibnu rufaycin can abi dufayl can abi sarixata midla dalika laa yadkuru nabiya ma sheegin waqaala axaduhuma fi alcaashirati midda tobnaad nuzuulu ciisa bna maryam baa ka mida calayhi salaam wa qaala aakharu midka kalena wuxuu ka dhigay midda tobnaad wariixun dabeel tulqi nnaas dadka ku daadin doonta fi lbaxri badda waxadaana moxamed bnu bashaar xadana maxamed bn yacla bn jacfar qaala xadana shacba can furaatin qaala samictu aba dufayl yuxadiu can abi sariixata qaala wuxuu yidhi asiidkii weyaane kaana rasuulu lah nabig alay slam fi qurfati wanaxnu taxtaha hoos baa nagana taxadiid ku sheekaysanayna wasaaqa alxadiid qaala shacba waxsibu qaala inuu yidhi tanzilu macahum naartaa ayada ahe socota way degaysaa dadka maciisi dhaanasa markay degaan wataqiilu macahum way la qaylashan xaytu qaaluu marka waa qiyaamihii u wadaa iyo meh waa qubayla qiyaama labada waa la sheegay qaala shucba waxadaanii rajulun hada alxadii ninbaa xadiidkan ii sheegay can abi dufayr iga warramay can abi sariixata walma yarfacu riwaayadaas ayada marfuuc igmau dhigin buu le shucba qaala axadu haadayni rajulayn labadaa nin midkood nusuulu ciisa bni maryam qaala axadu haadayni rajulayn labada nin midkood wuxuu yidhi midka tobnaad labada nin ismutaabicinaysa nusuulu ciisa bni maryam weeye walaakharu kii kalena wuxuu yidhi riixun dabeel tulqiihi fi lbaxri badda ku tuuri doonto qaala waxadaana moxamed bn muana xadaana abu nucmaan maxamed bn fudayl aarim alxakam binu cabdilaahi alcajali buu ku fasaamiya abu nucmaan maka ku malay xadaana shacb bn xuja can furaati qaal samictu aba dufayl baa maqlay yuxadiu asagoo ka warrama can abi sariixata asiid qaal kuna nataxadau faashrafa calayna waxaana soo hanqlo soo fiiriyey rasuulu llahi sala la alay slam min xadiidi mucaadi ibna jacfar ayuu sheegay qala ibn muhana qala xadana abu nucmaan alxakam bn cabdilaahi qal xadana shucbata can cabdilcaziiz bin rufaaci can abi dufayl can abi sarixata binaxwi qaal wlcaashiru ka tobnaad min nuzuuli ciisa bna maryam waaya qaala shucba walam yarfacu cabdilcaziiz marfuuc kamana dhigin baaba laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhacaysa xataa takhruja naarun ilaa dab ay soo kaco min ardi xijaaz ardi lxijaaz ilaa ay dab u ka kaco ardi lxijaaz maka iyo madiine iyo dhulkaasa xijaaz la dhaha xadaana xarmanat ibnu yaxya ahbarana ibnu wahbin ahbaranii yuunus can ibni shihaab ahbaranii ibnu musayab ana aba hurayrata akhbarah ana rasuula اllahi sala اla alay slam qaala xa xadaanii cabdulmalik bnu shucayb bnu leyth xadaana abi can jaddi xadaanii cuqayl bnu khaalid can ibni shihaab anahu qaala wuxuu yihi qala musayib akhbaranii abu hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam nabigu wuxuu yihi laa taquumu saacatu ma imaan doonto qiyaamaha xataa takhruja naarun dab ilaa uu ka kaco min ardi alxijaaz dhulka asaga ah gaaraan madiine agteeda madiine tudiicu acnaaqa alibili geela luquntiisay iftiimin doontaa bibusra jooga geela busra jooga waa magaalo ku taalla shaam suuriya u dhow dimashq u dhow oo suuriya ku taalla busra la yidhaahdo geela jooga iftiinkii ka kacay meeshan xijaaz naarta dabka asagaa geelaasay luquntiisa iftiimin doontaa qofka agtaagan u arki doona geela dabbaahaya ayuu dhihi doonaa arrintan ayadaa way dhacday sanata bay dhacday leylata arbicaa min shahri jamaad alaakhir bay dhacday leylata arbicaa min shahr jamaad alaakhir sanata boqol iyo konton iyo afar hijir markay ahayd culamada taarikh iyo siyar ayaa qora alimaam ibnu kaiir fi bidaaya wanihaaya waa soo guuriya kutubta o dhan way qoraan taarikhdhanba ka sheekeeyaan xadiidkaas qisada nabigu uu yidhi waa dabkaasaa dhici doona qarnigii toddobaad ayuu warkuu nabiga sheegay calayh salaam ay dhacday dabkaasi buur ku taalla madiina buurtaasaa fulkaano qaraxday oo gubatay dabkeedii cirka isku shareeray intaas oo muddo ah yuu dabkaa yuu hurayaa la yidhi waxaan xusuustaa caama ii jaamica islaamiya markii aan tagnay oo naga aqbalay yaa jaamacadduna qaaday inay macaalimta madiine ayna soo barto nin la dhihi jiray mustafa maxamed amiin la dhihi jiray oo shanqiidi ahaa oo macallimiinta anada ka mid ahaa asiyaasha sharciya noo akhrin jiray raxmatullahi caleyh wuu dhintay yaa ka mid ahaa ragga muwajihiinta ayna waday buurta ayadayd buu nageeyey waa buur iska fadhida saa haddaa u daabatana waa damas damas daadanaya wey saadna u taabato wayna fadhidaa marka buurta ayadaheed buuna tusay oo na madiina ku taalla baabun fii sukna almadiina mucjizaat rasuul calayhi الsalaatu wasalaam saadiqu اlmasduuq sala اllahu alayh waalih wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay fii sukna almadiina magaalada madiina degiddeeda la degi doono iyo cimaarataa sida loo camiri doono qabla saaca saacadda qiimaynteena dhicin magaalada in la camiri doono madiina oo meel fog gaari doonto kolay khara u dhici doontana way jirtaa oo la galcarabi doona xadaana camruna qiyaamaama ku dhacayo xadaana camruna xadaana aswad bn caamir xadaana zuhayr can suhayr bin abi saalix can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam nabigu wuxuu yidhi tabluqu lmasaakinu guryuhu waxay gaari doonaan ihaada ow yahaad waa meel magaalada madiina cawaaladeeda kore ka mida ah, halkaasay iyo magaalada madiina guryaheeda dhismadeeda gaari doonaan maanta meeshay gaadhay dulxulayfayna gaadhay miiqaatu ahli intay marka hore quba iyo manaasil e, bani camr bin coof dhaaftay bay dulxudayfa oo miiqaati almadiina marxalatayn u jirta ay gaadhay qaala zuhayr qultu lizuhayr waxaan idhi fakam dalika min almadiina ihaabka aad sheegaysaa maihaabku madiina intay u jirtaa qaala kada wakada miilan inta intaas mayl bay u jirtaa qaala xadaana qutayba bnu saciid xadana yacquub can ibn cabdiraxmaan can suhayl can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal laysat sunatu cafwan laysat isanatu sana abaaram lama dhaho beallaa tundaru in li roobeen waayo keliya abaar lama yidhaahdo inuu roob dii waayo keliya walaakin taa wada dhacdaada abaar inuu roobka imaan waayo waaba wax lagugu garaabi roobkii baa badii waaye maxaa markaa abaar way iska imaanaysa markaas walaakin isanatu sanada abaartee layaab kale leh an tubdaru waa inayna niin roobeeyo roobka do-o oo wa tumdaru roobkeena uuna niin roobeeyo oo walaa tumbitu lardu dhulku uuna soo saarin shayan waxba middaa wey midda imaan doonta roobkii baa da-aaya wax soo baxaya male biyo unbaa qulquli biyo unbaa qulquli wax laga cuno oo soo baxaya ma jirto taas wey abaarta quman taas weya nabi alai slam baabu lfitna min almashriq fitan iyo balaayo o dhan mashriq bay ka timid min xayu meel yadlacu kasoo dhakasoo dhasho qarna haydaan qarnaha haydaan shaydaanka labadiisa gees muslimiinta fitantii dhex martay khilaafaadkii ee dil iyo dhibaataha madax laga hor imaado dowlado burbura iyo firaqii daalladaha ee dhacay ee imaaday shiica iyo raafido iyo muxuu ahaa murjiye iyo qadariye iyo balaayadaasoo dhan halkaasay ka timid ciraaq iyo mxuuha dhulkaas ku seersarane eeraan iyo dhulkaas ayay ka timi shiicay balaadhan iyo firaq iyo fitnoo dhanba xadana qutayba bnu saciid xadana lix xadanii moxamed bn ramx akhbarana leyl can naafic can ibni cumar anahu samica rasuula allah nabiga calayh salam buu maqlay wahuwa mustaqbilu lmashriq isagoo qorax ka soo baxa nabiga qaabishan oo yaquulu leh alaa ina alfitna balaayadu haahuna xaggana ka imaan doonta alaa ina alfitnata haahuna xaggana ka imaan doonta min xaytu meel qarnu shaydaan shaydaan geeskiisa ka soo baxo qoraxdu isku dhigaa markiisa qoraxda soo baxayso geeskiisa waxadadna cubaydulahi bn cumar muxuua fitanta iyo balaayada lagu tilmaamay cubaydullahi bn cumar alqawarini wa moxamed bn muhana xaw xadana cubaydullahi bn saciid kulum can yaxya yaxya alqataan qaala alqawarini wuxuu yihi xadaana yaxya bn saciid can cubaydillahi bn cumar xadadani naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaama waa istaagay cinda baabi xafsa xafsa oo xaaskiisa albaabkeeda intuu istaagay ayuu xagga u jeedsaday mashriq faqaala wuxuu gacanta ku fiiqay biyadii gacantiisa naxwalmashriq qorax ka soo bax ayuu gacanta ku fiiqay alfitnatu balaayadoo dheedil tudiyahadayaba haahuna meeshana ka imaan doonta min xayu meel yadrucu qarnu shaydaan ka soo dhaco qaala haa maratayn buu ku celceliyo wataala saddex jeer waqaala cubaydullah binu saciid fii riwaayati qaama rasuulu llahi sala allah alay slam cinda baabi caaisha xadaanii xarmala bn yaxya abarana ibn wahbin abaranii yunis can ibni shihaab zuhri can salim bn cabdilah can abi cabdulahi bni cumar ana rasuula allahi sala allah alay ali wasalam qaala nabig wuxuu yidhi wahuwa mustaqbal mashriq asagoo mashriqii qorax kasaba qaabishan baraaruge ina alfitnata balaayadu haahuna xaggale ka imaan doonta ha waxaad baraarugtaa iska xarfu tambiih wey ina alfitnata balaayadu haahuna xaggale ka imaan ha baraaruge ina alfitnata balaayadu haahuna min xaytu yadlucu qarnu shaydan qala xadathana abubakr bin abi shayba xadathana wakiic can cikrama can ibni camaar ikramata bn camaar can salim bn cabdilahi can ibni cumar qaal qaala wuxuu yidhi kharaja rasuul nabiga alayh salaam baa soo baxay min beyti caaisha ka soo baxay faqaal raasul kufri minaahuna guriga caaisha ka soo baxay xafsada albaabkeeda lagu taagan yahay waa lagu karaa raasul kufri gaalnimada madaxeedu minaahuna xaggan uu ka imaan doona min xaytu yadlucu qarba shaydaan shaydaan geeskiisa yacni mashir qorax ka soo bax wey ciraaq iyo balaayada shiicada qabsatay faraafidada eeraan oo ka sii oo iyadaba saldhigii ah yuhuud baa degan xataa nabiga alayh salaam uu yidhi markuu dijaal soo baxo sabcuuna alf min yahuudda asbahaan asbahaanku iraan bay ku taalla ayaa raaci doonta dajaal dajaal bay raacayaan waxadadna ibn cumer xadadna isxaaq yacni ibn sulaymaan akhbarana xanbala qaala samictu saaliman yaquul samictu ibna cumara yaquul samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam yaquul yushiiru biyadihi asoo ku ishaaraya naxw almashriq wayaquulu leh ha balaarube ina alfitnata hahuna ha ina alfitnata hahuna alaaan xayثu meesha yadlacu qarna shaydaan shaydanka labadiisa gees xadaثana cabdullahi bn cumar bn aban wawaasi bn cabdilcala wa axmed bn cumar alwakiici walafdi libna aabaan qaluu xadaana ibn fudayl can abihi qaala samictu salim bn cabdillahi bn cumar yaquul ya ahla alciraaq ma as'alakum can sakiirati la yaab baad leedihin cabdullahi bn cumar baa la yaaban ree ciraaq wuxuu leeyihi ya ahla alciraaq maa as'alakum maxaa inaga su'aal badan can sakiirati inaad dadka weydiisaan wax yar wax yar baad weydiinaysaan oo markaad weydiisaan qofku wuxuu inii maleen dad adqiya ah oo waraca oo wax alla wixii shubahaada ka cararaaya ayaad u ekaanaysaan wa arkabakum inaga fuulid badan dil iyo dhibaato iyo dhiig dad baa saxaabada layseen taabiciintii baad layseen ummaddii baad layseen muslimigii baad baabayseen wa arkabakum lilkabiira kabiirana maxay naga foolin badan samictu ah, waxaan maqlay abi aabbahay cabdallah bin cumar ahaa buu le yaquul isagoo leh samictu rasuula allahi nabiga alay slam baan maqlo yaquulu leh ina alfitnata tarjiu min haahuna balaayadu xaggana ka imaan doontaa wa umaa biyadii naxwa almashriq qorax ka soo bax meesheeda min xaytu yadlucu qarna shaydaan shaydaan geeskiis meesha kasoo bixi doona xajaaj binu yuusuf baa loo diraa la yidhi xilligii waa cabdulmalik bin marwaan markii la keri waayey maakiin deena mimarka ku fadhiistay madaxa intuu duubtay oo isqariyey oo qanac sameeyey iyagu sugayaa markaasay faniin ku bilaabeen dhagaxtuur hoosta laga soo wada faniiday markaasuu wuxuu yihi ana bnu wadallaacu hanaaya mataa adacu alcamaamata aw alcamaama tacrifuuni isagaa laga sheegaa madaxuu iska feeday ninkii dilaaga baan ahay buyiri marka wuxuu yidhi araa ru'uusan qad aynacad madax bislaaday baa ii muuqday buyiri madax bislaaday yaa ii muuqatuu yidhi daayib asaguna dhib badan wax dhib badan buu ahaa whumaa biyadi naxw lmashriq maxaytu yadluc qabra shaydaan wa antum idinku yadribu bacdukum barkiin wuxuu layn riqaaba bacdu marka kale muslimiintaad laynaysaan wainamaa qatala muusa muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu dilay nabi muuse alladii ninkii qatala uu dilay ninkii qibdigahaa waa kii dilay min aali fircoon reer fircoon reerkiisa ahaa khada'an buu u dilay aadishid ma leheen ninka ninkan ka fujiyo xoogo yar buu lahaa markaasuu kaw yiri deena muusa faqadaa calayhi faqaala caza wajal asagoo khada u dilay yuu ilahay wuxuu yidhi waqatalta nafsan nafaad dishay fanajaynaaka waxaan kaa badbaadin min alqami murug wafatannaaka futuuna markaa naf uu ka u dilinoo kana u dilay yuu la murgay oo ilahay umaana sheeganayaa murugti baan kaa qaadna uu leeyahay idinkuna waa iska dilaysaan waa iska dilaysaan danna kama lidiin muslimiintii qaal axmed bin cumar fi riwaayati can saalim lam yaqul samictu baabu laa taquumu saacatu ma dhici doonta qiyaama xataa tacbudu dawsu reer dows ilaahay ka caabudaan daal khalasa ah sanamkiida alkhalaaso ahaa ee jariir bni cabdillaahi bajali loo diray ciidankii kontonka ahaa ee soo baabi'iyey dib baa loo caabudi doonaa sanamkii xataa waa marka islaamka muslimiinta intii nafta laga wada qaado gaala isu hadhowe wax alla wixii gaalnimo ahaa o dhan baa dib usoo noqon doona xadaanii maxamed bnu raafic cabdi bni xumayd qaala cabdun ahbarana waqala ibnu raafic xadaana cabdirazaq ahbarana macmar can zuhri can musayib can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacadda qiyaama ma dhici doonto xataa tandariba ilaa ay ka gelgilato alyaatu nisaa'i daws reedows haweenkooda baridooda xawla dilkhalasa sanamkii dilkhalasa ah gaarirkiisa ilaa ay raqsi iyo muxuu aha jaarilo ku ciyaaraan oy ku tuntaan oo ay maaragtay ku saar ciyaaraan ayaga oo sanamkaasi u diiqaaya oo caabudaya ilaah weeye leh ilaa ay ka dhacdo qiyaamo madhici doontuu yidhi wa kaanat waxay ahayd dilkhalasuu sanaman sanam tacbuduha dawsu baa caabudi jira filjaahiliya bitabaala meeshaa tabaala la yidhaahdo sanam bay ku caabudi jireen bay iyadoo laga takhallusay xilligii nabiga jariid bin cabdullaahi reer axmas waa kii nabiga shan jeer u duceeyey xadaana abu kamil aljaxdari wa abu macan araqaashi zayd bin yaziid araqaashi walafdi liabi macan qaala xadaana khaalid bnu xaariثin qala xadaana cabdulxamiid ibn jacfarin can aswad ibnu calaa can abi salamata can abi hurayrata qaala can caaishata bari radi allahu canha um lmuminiin qaalad waxay tihi samictu rasuul allah nabiga alay slam baan maqlo yaquulu leh laa yadhabu alleylu wاnnahaar haweeney maalin ma tagaayaan ila markii qiyaamaha la gaaro haween ma jira maalina ma jirto laa tadhabu alleylu wاnnahaar ma tagi doonaan oo adduunku uu joogi xataa tucbada haddii habeen maalima tagayso qiyaamo dhacaya laga wadaa qiyaamo ma dhacayo xataa tucbada laatu walcuza laata iyo cuza ilaa laga caabudo wixii baa dib loo soo faqayaa faqultu waxaan yaa rasuul allah in kuntu waxaanaan la adunnu kii u mareeya xiina anzala allahu markuu ilaahay soo dejiyey huwa ilaahay alladii waa macbuudka arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la soo diray iyo wadiinilxaqi diin xaqa liyuhirahu inuu ka adkaysiiyo oo sarraysiiyo tala mariyo cala diini kullihi diinihii gaaladoo dhan ka sarraysmay diinta islaamka ka kormarto walow kariha almushrikuuna gaalahaba kootee diinta islamka waxba ka kormari doonto ayadda markay soo degtay ooma malaynayna ana daalika waxaan u malaynayay ana daalika taaman arrinkaa inay taam taani malaynaya oo sidaas ilaahay uu diinta u muujiyay weligeed inay ahaanoo qiimaha lagu afuufi ayaan u malaynaya qaala wuxuu yidhi inahu sayakuunu wuu ahaan doona min dalika duhuurkaas muuqashahaas liyudhiru cala diini kullihidaasi way jiri doontaa maa sha allahu intuu ilaahay doono uma kadib yabcauullahu ilahay wuxuu soo diri doonaa riixan dabeel dayibatan wanaagsan dabeel jilicsan oo udgoon oo saxansaxaa yuu ilaahay soo diri doonaa fatawafaa markaasay waxay oofsanaysaa oo qaadaysaa kulla man qof kasta oo fii qalbihi qalbigiisu midqaalu xabati khardarin xabad sagarxuuda oo min iimaanin iimaana xabad sagarxuuda waa maro yaryar weeye khardalku oo intaas wax dhan oo iimaana qofka qalbiga ku jira nafti dabeeshibaa qaadaysa fa mu'miniinto dhan baa laga qaaday adduunka fayabqaa waxaa soo hari man laa khayra fiihi dadaan khayr ku jirin fayarjicuuna waxay dib ugu laaban ilaa diin aabaa'ihim hidiya dhaqankan soo celina hidiya dhaqan ayaa loo bixiyey yani wixii diin la'aantahaa ee qaawanaan haween ahaa ee muxuu ahaa dhibaato iyo rafaad ahaa oo caadiya dhaqan xumo ahaa yaa dib loo xiiseen oo ladhihi hidiya dhaqankan dib u soo celino si u wadaan u wadaan dib ugu noqonayaan laatiya cuzi kor istaagayaan وxadثnah mحamed بن مثنى xadثna abu bkr wهو الxanaفiي xadثna cabdالxamid بن jacfar bhada الإsناad naxوه wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina maxamed